u fahmo ilaa inuu mafaatiixdan uu wato furaha loogu talagalay culumta in lagu fahmo waxyaabaha loo baahanya waxaa ka mida ah si kitaabka ilaahay sunada rasulka alay sl slm loo fahmo eh, naxwihii sarfigii balaagadii fiqigii usuula fiqigii usul fiqigu wuxuu ka mid yahay culumta muslimiinta aad aad ugu hormareen maanta waxyaabo fara badan ee qawaaniintan wadciga ah khaasatan kan faransiiska ah ay ku salaysan yihiin meesha ay kala soo dhexbaxeen iyo meeshay wax badan ay ka qaateen waxaa loo tiiriyaa fiqiga dadka muslimiinta iyo usuul fiqigooda khaasatan fiqiga maalikiga kitaabkan marka waxaanu si gaaraan ah ugu dooranay waa kitaab aad aad u sahlan fahuwa kasmi siduu sheeka ugu magacaaba alwaadix kii caddaa ayuu kitaabka u cadyahay maxaa kutubta usuul oo jurisprudencyga markaa u laabatid mushkilada kutubta ee qofka soo waajahaysa waxaa ka mid a ah. way ku adkaanaysaa qof waktigan jooga ee aanan soo baran balaagadii iyo manطiqii iyo falsafadii iyo cilmulkalaamkii iyo doodii iyo shardinta culimmada ila فنوuن gaara ah ayuu u isagoon soo barin way ku adagtaa kutubta waaweyn inuu akristo saa darteed waa arkaysaa hadaad akridid kutubta uu leeyahay imaam الغazali eh, kutubta ay leeyihiin maaragtay raggii waaweynaa sudki iyo kutubta ay leeyihin waa kutub yani waxaad ka fahmayso iska yartahay sheekhan جazah الlahu khayرا wuxuu isku dayey waa nin mucaasiro ah, hadda joogo kuweyt ku nool wuxuu isku dayey inuu ku qoro luqa aad i aad u sahlan iyo طariiqo eh, aad i aad u dhow ee qofka فahمsiin karta usoo dhoweyn karta isagoo ka dheeraanaya wax kasta oo aad i aad u adag walidalika cibaaraadku qori waa cibaaraadka caadiga ah oo aan islehay qof kasta oo carabiga in yar ugaga baxsan yahay xitaa hadduu keligii isku dayo inuu dul maro waana arrinta loo baahanya intaadan aadan imaanin xalqada haddaad soo akrido darsiga la akrin doono si ay kugu sahlanaato inay bimacnaa si sahlan marka uu dhooxi karo kitaabka marku aad buu u sahlan yahay bal wuxuu xataa ugu talagalay si qofka macluumaadkii usoo daraaseeyey ee hore usoo martay si ay macluumaadka raasikh u noqoto usugnaato raasikha u noqoto su-aaloon yaryar oo aad iyo aad u wanaagsan ayuu sheekhu bimacnaa uu raaciyo dersi walbaba iyo munaaqashadeeda iyo sidii loogaga jawaabi lahaa marka kaa arintaa waxay la xiriirtaa maxay kitaabkan iyo sababta aan u dooranay sahlanaantiisa iyadoo bidn اlah aan isleeyahay hadii wkti badan la siiyo waad arkaysaa naxwaho kale wktigiisa waa wuu iska yaryahay lakin kitaabkan wktigiisa wuu furan yahay haddii aan isniraha maala inuu waktigu issoo jarayo noocan ma in lasii badin doonay u badan tahay kitabka marka wuxuu ku xiran yahay bacda tawfiiq illah inaad aad iyo aad u akridid oo ders walbo lagu soo ceshtana faaidadiisu le biidn illah fankan marka u baxayna usuul fiqigu maxaa tahay badanaa waxaa la isku khaldaa alfiqh waa gaar usuul اfiqhna waa gaar waa funuunta badanaa beyna talaamidat اlcilm wa طulaab اlcilm ardada cilmiga barta aad iyo aad funuunta aad iyo aad dadka ay zaahidiin ugaga yihiin aan la raadin buu ku jira afanka kan wamaca dalik waxyaaba fara badan baa ku kala baxaya marka ayadda inaad tiraahid ayadan waxaan kala dhexbaxnay xugum sidaas oo kale ah xugumkaana arintaa buu faa'iideynayaa waa wax yani lagu gaari kara waa usuul fiqi haddii ilah subxana watacaala kuwaafajiyo sheekha marka usuul fiqiga suu kugu soo dhoweeyo oo meel kale aan kula aadin amfiluu ku siinaya amhilada iyo tusaalooyinka uu bixiyo ay wuxuu ku leeyahay habkaasaan ula jeedna aan u daaya hadalka isaga kadibna wixii markaa faalla ka bixinahay noo dambeyso in sha allah subxaana wa tacaala muqadamaad ama muqadimaad waxaad dhihi lahayd horudhac arab uu sheekha marka u sameeyey kitaabka ayaanu marka ka bilaabanayna التacriifu bأsuuli aw bcilmi usuuli الfiqh waxaa la qeexayaa cilmiga la magac baxay cilmi usuul الfiqh marka la qeexayo maxaa loola qasdayaa ama maxaa loola jeedaa sheekha wuxuu yihi cilmu usuuli الfiqhi usuul fiqiga cilmigiisu huwa majmuucaة اqawaacidi alcaamati waa qawaacid guud ahaaneed oo la ysku keenay alatii tustakdamu fi istinbaaطi الأحكاam الشharciyaة الfarciyaة ee loo isticmaalo si loogala soo dhex baxo أحkaamtii شharciga ahayd ee farciga ahayd min adilatiha التafصiiliya adilada markaa la kala dhigdhigay ee nusuusta marka ay xambaarsan tahay walnadrib lidalika amhilaة arinkaana tusaalooyin aanu u yeelna buu leeyahy ko wuxuu kuu tilmaamay inay jiraan wax lagu magacaabo qawaacid waxaa jira fiqhi iyo waxaa jira qaacida fiqhiya iyo waxaa jira usuul fiqh marka wuxuu yihi inay jiraan qawaacid buu kuu tilmaamay qawaacidda intee loo isticmaala waxaa loo isticmaalaa in alaxkaam الsharciya alaxkaam الsharciya waa maxay waa aayaadkii axaadiidkii waxay xambaarsanaayeen ayaa lagala soo dhex baxay iyadaa la adeegsanaya marka maala miثaal ahaan isaga hadda ku siinay wuxuu leeyahay miثaal ahaan ilahi subxaana watacala soo qur'aan ku banin aqimu الsalaaةa وaatu الزakاة salaadana ooga zakadana bixiya aqimu الsalaa وaatu الزakاة adila tafsiliya lagu magacaabaa ilan aayad ama xadiiث ayaa waxa lagu magacaabaa adila tafsiliya daliilkan tafsiiliga ah waxaanu kala dhex baxaynaa xugum sharci ah oo waxna tusinayo xukumka sharciga muxuu yahay markii ilaah u yihi salaada ooga zakadana gutood bixiya markuu yihi xukunka sharciga meesha ka baxay waa maxay inay salaadu ay waajib ay tahay inay zakadu ay waajib ay tahay waa xukunka sharciga soo baxaya idan marka habkeen agaga faa'idaysana marka dariiqada looga faaidaysto waa maxay ilan ilahay markuu yihi aqiimu salaata amar buu bixiyey taas waa amar luqada carabiga amarka muxuu ku tusiyaa amarka wuxuu ku tusinaya inuu waajib yahay meesha marka waxaan kala baxnay salaada oo la tukada inay waajib tahay zakada guta uu ilahi subxana wa taعala bixiya ama habka uu ilaahi subxaana wa taعala u sheega waa maxay aatu zakaata soo dliil tafsiiliya soo maha waa daliil tafsiiliya daliilkaa tafsiiligaa sooma bixin amar waa amar amar hadduu meesha yimaado muxuu muujiyaa waajib shayga hadduu waajib uu noqdona qofka hadduu ka tago waa lagu ciqaabaya marka waxaan aad arkaysa waa logic caqligu ku dhisayaa waxbuu soo dharaandirinaya hadda salaad oo kale iyo markaad ka hadasha waxyaabaha aan iska naqan inay waajib tahay zakada inay waajib tahay marka wuxuu rabaa inuu tusaale kaaga dhigo tusaalooyinka sida sahlan ama madaxaaga oradhiba manaa ku isaga jiray oo hore aada u tiqiin ilan waxaa iman karta awaamir kale waxyaaba ka waaweyn baa iman kara maalan waxaa laga yaaba inaan marmar qaarkii aan isweydiino su-aalo fara badan culamada inay yihahdaan waxaan ma banaan tahay in la samey masmuuxan ma banaan ma banaan tahay khamrada laga shaqeey inaan laga shaqeyn ma banaan qofka inuu tagsi kaxay inaanu kaxayn ma banaan tahay in basan loo samey su-aalahaas kale marka la isweydiinay waa in lasoo dharaandiriyo oo la yihahdo horta shaygan muxuu yahay dlilka tafsirka kusoo oror waa maxay amar miyaa meesha soo oror mise manahyi baa soo oror mise karaahiyaa soo aroortay tan hadday noqoto xukun ka dhalanay waa maxay xukunka hadduu yimaado sidee jawaabtiisa noqonaysa jawaabta markaasa marka la keenaya wuxuu marka ma wax bayna cashiyatan waduxaa qofka wixii madaxiisa uu siiye ama dooqiisa uu siiye inuu soo tuuraya maaha laakiin wuxuu soo dharaandirinayaa waa marka waa wax shayya ah oo maaragtay shay ah logic soo marayo mantiq soo marayo caqli soo marayo kadib baa lasoo dharaandirinaya laakiin mar walba waxaa laga dhaqaaqaya waa intee waa daliil daliil tafsiili markaad maqashid ama waa aayad amaba waa xadiid marka wuxuu leeyahay qaala allahu tacaala ilahi subxaana watacala wuxuu qur-aanka uu ku yihi waaqiimu الصalaaةa waaatu الzakaata salaadana ooga zakadana bixiya suuraة اbaqara ayadan ay ku jirtaa aayadda afartan iyo saddexaad haadaa kan hadda aanu aqrinay daliilu waa tusmo waa daliil waa cadayn tafsiiliyun ee kala baxbaxsan hadalka ilahay iskuma jiro yustafaadu minhu waxaa laga faa'iideysanayaa xukmun baa laga faa'iideysanayaa xukumkaasoo sharciyun sharci ah xukumkaasoo farciyun ee farci ah xukum marka la yihi ilahay baa xukumka bixin kara sharci marka la yihi meesha waxaa ku baxay kii wadciga ahaa qawaaniinta ay bini aadamka ay dejinayeen farci marka la yihi waxaa meesha in xukumka kan sidiisa aan usoo mutaxnayna lasoo dhambashay baa meesha laga qaadanaya wa huwa wujubu iqaamati الsalaati taasuna waxa weeye salaadu inay waajib ay tahay ogitaankeeda iyo wwujubu iitaaءi الzakaati iyo zakada in la bixiya inay waajib tahay marka wuxuu leeyahay sheekha ina طariiqa اstifaadaةi الxukm الأwali habka looga faa'iidaysto xukumka koowaad min الdaliil الtafsiiliyi hiya dliilka tafsiiliga halkan ogala soo baxna waxay tahay haakada sii soo socda hadda marka wuxuu ku barayaa salaada inaan nihahdo waa waajib sideen aayadaas ugala soo dhexbaxnay zakada inaan nihaaho waa waajib sideen ugala soo dhexbaxnay aayadii meesha culimada usoo mareen bu marka cadaynaya ilan waxaa jira aayado fara badan baa jira qur-aanka ilahay aayado fara badan bu waxyaaba badan buu noo sheegay maalan hal shay kastoo qur-aanka lagu sheegay ma waajib baan leenahay ilan haddii waajib la yihaahdo oo qofka uu ka tago ciqaab baa meesha imanaya marka ayado fara badan oo meesha kusoo orora ayaa jira marka way kala yihiin qaar baa laleeyahay waa waajib kuwa laleeyahay waa suno kuwa laleeyahay haddaad optional ama same ama ha samaynin kuwa nawaafishii soo gelin see marka ukala saarayna sidee qaarkoodna u gaarsiinayna waa waajib obligatory oo haddii laga tagan ciqaab lagu imanayo kuwana aan leenahay wax mushkilada ma laha habkiibuu marka ku baraya marka wuxuu leeyahay aqiimu الsalaata uu hordhigay maxaa meesha ku qoran amrun waa amr hoos u deg number laba usoo deg number labo muxuu yihi marka wاlmru qaacidada waa tana wاlmru amr hadii la bixiyana yaqtadi اlwujuba wuxuu keenay inuu waajib yahay amar hadii la bixiyo waajib buu keenaa qof baa la hadashay amarku sidiisaba amar iyo duca way iska soo horjeedaan amar wuxuu ka yimaadaa meel sare meel hoosena uu dhacaa baryaduna meel hoosay ka tagtaa meel saray aadaa ilaahay wuxuuna faray waa amar maxaa yeel ilahay bay arinku ka imanaya anagu noo soo wajahay annaga markaa ilahay wa weydiisanayna ya ilah waxaas ma sii macnaheedu maha amar ma waa baryo meel hoosu ay ka soo baxdo baryadii meel saray u socotaa ilahi subxaana wa tacaala laakiin ilahay markuu le waxaan sameeye amaba amaahiye ama waxaan sameeye macnaheedu ma ilahuna barya maha labada xaaladoodna waxay u dhacdaa hab bimacnaa oo siiqadii amarka ahayd marka waxa la yihi amarba hadduu meesh yimaado waajib buu tilmaamaa idan iqaamaةu الصalaaةi waajib salaada oo la tukadaayo waa waajib habkaasu marka isugu xiray marka waa maxay amar walba ee soo aroora ee luqada ku soo aroora waa waajib ilaa inuu jiro qariino circumstance xaalad ka weecida ka leexida ka dadabta oo tiraha kanu amarkii waajibka tusinaya maaha amarkii waajibka tusinaya maaha maala marmar qaarkiisa wax baa imanaya haddana waxaa leeyahay maya tan waxaa ahayd waktigii hore maya nas kalaa soo arooray laba nas markay si loo kala duwo aanay madaxa isdarin waxaa leeyahay may kan saasuu ula jeeda kan saasuu ula jeeda nas markaan le waa texka qur-aanka iyo xadiidkan ula jeeda walilxukmi الثaanي xukumka labaadna aatu الzakaata waa amar zakada bixiya amarka maantaanan soo soo baranayna soo maha naxwaha markaan soo soo fahmaynay amar habka loo dhiso maxaa meesha ka soo baxa marka wاlأmru yaqtadi الwujuba amarku muxuu keenaa waajib idan iitaaء الzakaati waajib zaka oo la bixiya marka waa waajib faqowlunaa marka uu yihi sheekh hadda marka wuxuu rabaa inuu ku tuso hadalkan dhan maanta lasoo dharaandirinayey uu isku dayay inuu kuu soo dhoweeyo meesha usuuli fiqigu uu kaga beegan yahay weli waxaanu ku jirnaa hadki loo qeexa waxa laga kutubta kale inay ku gaabsadaan min adilatiha tafsiili hadalkan meesha uu ku dhamaado laakiin sheekh wuxuu rabaa wuxuu og yahay inaad arday bilow tahay kitaabkan wuxuu ku magacaaba dadka bilowga ah ee fankan aanu u baxsanayn oo hadda ka hor aan weligood aan arkin buu ugu talagalay marka wuxuu rabaa shayga inuu si sahlan eh, maaragtay eh, process ah logic ah oo caqliyan inuu marka kula socdo markaas wuxuu yihi faqowlunaa ooraahdeenna ah aqiimu الsalaata aan leenahay salaada hala ogo amrun meeshuu ku istaago waa amr wa aatu الzakaata laleeyahana amrun amar aan leenahay ina amar uu yahay seen ku ogaana marka in aqiimu salaatu amar ay tahay wa aatu الzakaata inay amarta sideen ku ogaana wuxuu leeyahy haadaa arinka kan oo sidana yufhamu waxaa laga fahmaa min الlugati lugada carabiga ku tusinaysa walaysa min cilmi usuuli اfiqi cilmi usuuli fiqi lagama fahmo amarka waajib buu tusiyaa markaan leenahay cilmi usuuli fiqi shaqa kuma leh waxaa laga fahmayaa maxay luqadii baa laga fahmaya qof waxaa tiri waxaan ii keen ilmo baa la hadashay waxaa tiri soo xaadiri waxaan biyahan ii keen amarka luqada caqliga wuxuu ku siinayaa in haddaanu biyaha aanu keenin ilmaha la hadlaysa inaad garaacaysid ama ad kuka ama ku xanaaqayso wuxuun marka caqliga iyo waxaa ku tusinaya luqadii amaa qowlunaa buu yihi sheekha oraahda aan leenahay wاlmru amar hadduu meesha yimaado marka hore luqadaan kasoo bilawno soo ma meesha waxaa fahmaysa marka markaad fankan baranayso luqaad ka horeysa fanka kan markaad baranayso maxaa ka horeeya horta luqadii soo fahmo luqada marku qofka soo fahmo marka usul fiqiga u iman karo marka wuxuu yihi ama qowluna wاlamru yaqtadii اlwujuub qaacidada ah amar kastoo baxo waajibu keenaa qaacidada sidaas oo kalea fahaadihi tanu qaacidaة waa qaacido caamaة ee guud ahaaneed laa budda minhaa lagamana maarmo lifahmi اlxukmi si xukumka loo fahmo qaacidadan waa muhiim marka maxaan u baahana marka qaacidooyin tiro badan inaan xifdino qawaacid fara badan oo alamr yaqtadi اlwujuub hadduu nahyi meesha u yimaado yaqtadi الtaxriim xaaraannimuu keenaya haddii bimacna manduub u yimaado waa shay iska suna qawaacid sidaas oo kale ayaa jirto dusha in laga qabto u baahan marka wuxuu leeyahy bal ina fahma اlxukmi ynbني عalayha xukumka fahmkiisu iyadu ku dildhisan yahay aw yatafarع canha ama iyadu kasoo dhambalmaa oo kasoo baxaa وyatafarع canha waxaa kasoo dhex baxa qaacidadan iyada ah masaaئilu kaثiiraة masaaئil aad aad u tiro badan jidا aad aad u tiro badan waradat فيiha ay ku soo aroortay awaamiru sharciya awaamir fara badan oo sharciya في abwاab الcibaadaati bay ku soo aroortay salaadii soonkii zakadii iyo wغayriha wixii lamida wahiy lidalika saa darteed qaacidaة wey waa qaacido oo ah min qawaacidi cilmi usuuli الfiqi ee kamida qawaacida cilmi usuuli الfiqiga wa masأalaة waana masأalo min masaa'ilihi qawaacid usul fiqi ka mida luqadii baanu waxaanu ka dhiganay jidmar luqadii markaan soo fahmnay kadib maxaanu soo gaarnay qaacidaha alamro yaqtadi الwujuub maxay noqotay marka qaacida usuuliya bay noqotay qaacida usuuliya su-aal baa lagu weydiinaya markaas arrintaas xukunkeeda waa maxay markaas arrinkaas waa waajib maxaa dhacay amar baa yimid ilahay hadduu amar uu bixiyan amarku waajibna wuu tusiyaa ilaa in wax diida la helo way dhamaata marka marka fatwadu si sahlan bay marka usoo baxaysaa maadaama qaacidada a raacda marka wuxuu leeyahay haddana weli wuu sii wadaa ama natiijaةu hada الاstidlaal ama wadarta aw daliilka kanu tusmada tanu iyo cadaynta tanu ay ku siinayso natiijada soo baxday ee tan laga qaatay maxay tahay natiijada marka aan raadinayna ilan waxaanu soo marnay sooma intaasoo meel baanu soo marnay natiijaan raadinay haddaan natiijo la helin faaida ma laha luqadii baan soo marnay usuul fiqigi baan soo marnay waa inaan natiijo helno natiijada marka maxay tahay hiya wujubu iqaamati الsalaati salaada inay waajib tahay baa meesha laga qaadanaya marka tan maxaan ku magacaabeynaa marka wujub iqaamati الsalaa waxaan ku magacaabeynaa fahiya qaacidaة fiqhiyaة farciyaة waa qaacido fiqi loo nisbeeyey oo isla markaana qaacido farciga lakin asal aanan ahayn ilan waxyaabaha asalka waa la yaqaan aladila tafsiliya min usuul adila tafsiliya horan aan ugu soo sheegay liأnnaha fii masأalaةi farciyaةi khaasa maxaa yaele waxay ku soo arortay mas'alo farci ahoo gaara walaysat min cilmi اlأصuuli fii shay cilmi اusuulka meelay kaga jirtana ma laha bal min cilmi الفqhi lakin waa fiqiye marka waxaa la hormariy luqadii waxaa lagu soo xejiyey cilm usul اfiq waxaa lagu xejiyey fiqiye maala ay shay soo qabo hadda waa atu keliya soo qabo waxaan raadina waatu zakaata amar baa soo oror waan icraabna waxaan waatu waa ficil amr azakaata waa mafcuulkii mukhaaطabkii waawooda meesha ku jirto waljamci way soo dhamaatay jumladii aan u koorgalnay dhan ka fiirina waxaan ogaanay jumladii maxay inay amar ay wadato amar markuu meesha soo baxo inuu amar u yahan waxaan ku ogaana luqadii baan ku ogaana ilan luqadasaan ugu ogaana ilan amarka kan ficilka markuu dhaco oo daliilna calى طalbi uu yahay mabnina uu noqdo ilaa in itasala bihi damiiru jamcin iyo wixii lamida mooyaane horta amar waan haysanaa kadib aan sugudin waxaan nihi amar hadduu marka meesha yimaado sida lagu yaqaano fi khiطaab الshaaric wajuub buu tusaa maxaa markaa adna process kale cilmi usul fiqi cilmi usul fiqi soo meesha sooma taagna kadib waxaan idhi salaad in la tukadaayo waa waajib waxaanu gelna fiqi marka markaad akrid abu shujaaca ama minhaajka aad akrid ama muqniga aad akrid ama zaad mustaqni aad akrid ama ay kitaab fiqi culimadu waxay le wayajibu calى lmari waxaa ku waajiba inuu saas sameeyo wayajuuzu lahu waxaa u banaan markay leeyihiin waa natiijadii aan maanta aan soo wadno waa نتيجة waa production oo muddo soo socday oo luqadii waa lasoo maray cilm usul iq baa lasoo maray xasiiladii intaa laysku soo duwayey laysku soo hagaajinayey oo duuduubanoo gunaanado nuxurkii xambaarsan ba hal mar gacanta lagaa geliyey marka marka cilmi usul الفiqi cilmi fiqiyaa horeeya marka usul iqigaa soo horeeya maxaa ku xiga marka cilmi اfiqi baa ku jira marka culimada badan cilmu fiqiga waa dadka loo daraaseeya sababta loogu daraasaya wixii duuduuban qofka waxa raba in wuxuu fahmo keliya laakiin haddaad rabta adiga inaad cilmi fiqiga aad fahamto cilmi usul fiqi baa ka horeeya bal jumlada xataa qeex usul alfiqi fiqigi bayskiisa wey fiqiga wuxuu ku dul dhisnaa wey fiqigu ila keligii iskama soo taagnaan karo keligiina meel ma soo istaagi karo ilaa in usuul uu leeyahay waa usuusha uu ku dul taagna wax lagu dul dhisla marka usul fiqi waa kaa habkaa intaa markuu yihi kadib buu sheekh haddana wuxuu yihi وhakذا yakunu min cilmi usuuli الفiqhi أيضا alqawaacid الtaaliya sidaabay marka cilmi usuul fiqiga waxaa ka mida qawaaciddan soo socota hadda markuu kaa dhaadhiciye sheekha jazahu الlahu khayr waana process aad iyo aad u sahlan oo qofka aad ugu soo dhaweeyo ayuu wuxuu ku leeyahay wuxuu ku siinaya dhowr qaacido si aad bimacnaa hadda laga bilaabo aad practica u samaysid wuxuu ku siinaya dhowr qaacido hadda hal qaaciduna soo siiyey maxay ahayd alamru yaqtadi الwujub dushaa laga qabtaa kuwan hadda weligood maaha kitaabka inay isaga yaalaan waa mid qaacido kale qabtuu ku leeyahay الnahyu yaqtadii الtaxriima diidmana hadday timaado maxaa ka dhalanaya xaaraam inay tahay maala ilahi subxana watala wuxu walaa taqrabu الzina waxaan u baahanay qaacidadii hadda inaan marno walaa taqrabu الzina sooma dhihin laa hadday meesha timaado mesha maxaa ka qaadanaya luqa ahaan nahyi waxbaa la diiday soo ma nahyi hadduu yimaado maxaa meesha ka soo baxaya التحريم قاعدada usuلkan u baahana kadib قاعدada فقiga usoo guda مaa meesha soo imaanaya الزنا حرام waata markaa loo soo dharaandhiriy meesha ka timi haddana wuxuu ku yidhi haddana number labo السuنaة الفicلiyaة sunada ficliga ah ee rasuulka عalيه الصلاaةu وaسلام uu sameeyo xujaة عalى العibaadi xujay ka taha waa la iska doonaya marka masalada masale aan noo iman doonta markaan hore mabaxith الsuna aanu gaarno oo waxay ka hadlaysaa maala rasulka alay slam markuu ficil uu sameeyo fal markuu sameeyo iyo markii oraahu ay kasoo fusho labadooda xugunka ay kala noqonayaan maala hadduu yihahdo waxaan hala sameeyo iyo marka wax markuu sameeyo farqi miyaa udhexeeya dabcan yaa la hormariya yaan la hormarin waa arrin kale laakiin asuna alficliya laftirkeeda waxay ka mid tahay ilan xadiidka marka la qeexayo maxaa la dhihi jiray waxaa rasulka alay sl ka sugnaaday min qawlin o ficlin oo taqriir soo ma ahayn marka tii marka ku jirta xujatan cala alcibaad bimacnaa xujay ku taha addoommada rasuulkaas sameey waa inaan samayno wey alijmaacu السكوتي لا يحتج به إجماع waxa lagu magacaaba jiro oo diintu waxay ka koobantaa marka wax la sheegayo ama aayadii ama xadiidkii oo meel yaal ama iجmaaci ama qiyaas waa afarta rukni oo kitaabka dhanba uu kala saar saari doono mid walba aan soo dul istaagi doono iجmac waxaa loola jeedaa waxay ummaddu isku waafaqday laga bilaabo waqtiga rasuulka aليه الصلatu sلام ilaa waqtigan بمعنى w م نص قyxan oo soo taagn meشhi ma jiro ama aيaد ha نoqd ama xadيiث ha noqdo laakiin lama hayo nin culamada kamida oo sheegay arinta arin kasoo horjeeda لذalika mama qaarkii maسaلadii had marki laga hadlayy ugu dambeysay keyskii inay gabro intay soo istaagto dumar saلaad ay ka bixdo imaam u noqoto dabcan qur'aanka haddaad akrid wax diidana lama helin sunadi wa diidan lakin maxaa la haya iجmاع uma weli lama hayo fi التaarيkh iجmاع اuma in naag intay soo istaagto dadka salaada ka bixda iجmاع uma wax kasoo horjeeda wey ijmاع marka dintu ka mid yahay qofka marka arintaa inta iska indha saaro way banaan tahay qofkaas wuxuu la yimid wax ummadanoo dhan weligeed isku soo waafaqsanayd oo diino ususti diinta kamid marka burburiye marka khal ijmاع waa tan culamadu ay yihahdaan ijmاع marka ka hor imanaya marka marka ijmاع waxaa jira marka sukuutiya sukuuti wax lagamama hadlin qaybaha ijmاع kala duwan meesheeda u ma gelayno laakiin qaacidada keliya madaxa kusiihay waa le laa yuxtaju bihi lama soo daliishana haduuba sukuuti uu yahay sukuuti hadduu yahay mid diidaa laga yaaba inuu meesha jiro wey hadalla keliya keeni number afar waa maxay almru biاladaaءi laysa amra biاlqaضاء almru biاlأdaa laysa amra biاlqaضاء haddii diintu ay ku farto waxaan gudo waktigeedu qada iyo ada maxay keliyihin adda waxaa la shayga waktigiisa inaad ku samaysid hadda maala casr wakti casr baa la joogaa dadkeeni casrka tukada iyo dadka tukada waktigan hadda la jooga waa adab dadka salaada markay ka tagto oo dib damba kala yimaado ee waktigii maqribka casirka tukan doona waxaa lagu magacaabaa qada lagu magacaabaa marka shaarica markuu ku yihahdo salaadan tuko waktigeeda ku tuko waa amar biladaa laakiin meesha ka dhalan mayso in lagu faray inaad qalaydid meesha ka dhalan mayso ilan aduhuna waa shay waa waktiga ku tuko qaduhuna waa arin kale nusuus kale iyo meel kale kufari karta mooyaane tii marka ma soo gelayso meesha waana noo iman doonta wax maanica ku xiran qawaaciddan oo dhan ha isku hawlina maxaa yeele iyadoo duuduuban bu kusiiyey iyadoo faahfaahsan baa meesha noo iman doonta biidn lah inta marka kasoo baxay kadib marka sideedaba waxay dhahaan in qofka intaanu meel aanu degin waa inuu xaarxaarto horta meeshii usul fiqiga waa laga dhowr cilmi baa ku dhegan fiqigiina hadda maanta isaga keen darsana hadduu noo kala saaray wuxuu yihi fiqina meeshaasu leeyahay cilmi usul fiqina waa meesha haddana waxaa jira cilmi usul diin oo caqiidadii haddana waxaa jira cilmi alqawaacid alfiqiya horta waa inuu ku yihahdo anuu kan mihi kan namihi kan mihi lakin waxaan le aqoonsi gaaro meeshaas iga soo raadi marka waa in meeshii uu xaarta si meeshii uu dego xiriin oo idinka dhexeeya adiga cilmi usul fiqhi processkii uu soo maraya marka wuxuu yihi cilmi usul اfiqhi wa cilmu usuul الdiin labada cilmi maxay kala yihiin cilmu usul fiq wa cilmu usuul الdiin darajat caadaة اlculamaaءi culimmada caadadooda waxay ku dureersatay an yuطliquu cibaaraةa cilmi usuuli الdiin inay ku sheegaan cibaarada ah ooraahda cilmi usuul الdiin caadadooda waxay ku dureersatay inay ku sheegaan oo ku magacaabaan calى cilmi اcaqaa'idi haddii la baranayo cilmi اcaqaa'id adyaantii firaqdii wax all wii markaa la xiriiro tawxiidkii cilm اkalaamkii wax all wii markaa la xiriir waxay ku magacaaba cilm usul الdiin walidalika kuliyat usul usul الdiin waxaa loo yihi arrimahaas iyo howlahaas marka aad aad ugu howlan tahay wa hiya caqaa'idaas iyo cilmigaas laga hadlayo usul اimaani usul الإimaani الsitaة wma ulxiqa biha shaqalka si fiican ugu baraarug haddaanu ku dhacsanayn markiiba hore ka shaqlo wa hiya usuulu aliimaani الsitaةu waana iimaanka asaas saladiisa oo lixda ah wa arkaan wuxuu ka wada arkaan iimaankii wey alimaanu bilah malaa'ikati wakutubi wax alla wixii la xiriira wey wma ulxiqa biha iyo waxa la haleeshisiiyey oo dib markaa laga keenay wa hiya cilmu usuul diinkan laga hadlayana shay-un waa arino aakharu ee kaloo gayru cilmi usuuli اlfiqhi aanan ahayn usuul fiqigii maaha usuul diin markaad maqashid madaxaaga haysin ama usuul fiqiga no loolama jeedo waqad yucabiruuna can الnawcayni bimusطalax اlaslayn bal waxaaba laga yaabaa inay culimadooda ka cabiraan labadaa nooc markay ka hadlaan inay yih alaslayn kutubta qaarkiis markaad akriyo tanna wuxuu ku barayaa erey bixinta si aad bimacnaa u kala dhigdhigi lahayd erebixinta erebiximo qaarkood ee kutubta kusoo aroray masalan waxa laga inu yiraha kama warada fi اlaslayn aslaynkaas maaha kii alkitaab الsuna alaslani markuu yira wuxuu la jeedaa cilmi usul الfiqiga wuxuu tilmaamay iyo cilmi usul الdiin labadu waxa lagama qarki in laga cabiro bcilmi اlaslayn marka wuxuu kuleyahy shay aakhar marka tan uu kaa celiyo wuxuu kule cilmi usul الdiin markaad maqashi cilmi usul الfiq ha ku khaldino cilmi usul الdiin caqaa'idi alimaan biالlah maaragta malaaikati kutubihi warusulih walyowm اaakhir wاlqadri khayri washari ila waa garan karta alimaan bilah markii la gaaro waxaa laga hadla wax all wixii asmaa tawxiid iyo wax all wixii soo gelay tii malaa'igtoo kale firaqda luntay oo malaa'igta wax kale u fahmaa soo gelaysa qadartii markii la gaaro qadariyadii iyo wixii o dhan baa soo gelay firaqdii o dhan waa meesha dooda keliya ay runtii ay dhex taal marka labadooda farق baa udhexeeya wy eh, labadooda farقi weyn baa marka udhexeeya eh, walidaalika hadda waxaad arkaysaa qolyahan eh, dadkii dadkan xitaa leh kuliyaadkan caadiga caalamiga adduunka la dhigoo kale qaybta usul diinka artiskay soo hoosgeliyaan waa artis bay ku magacaabaan usul fiqin lowgay soo hoosgeliyaan qayb artis ka mid ah inkastoo ta haddana lowga si gaaraya ah, bmacnaa ay u sheegaan marka usul fiqiga laftirkooda iyagu way leeyihiin iyagoo dhaha waxay ku magacabaan jurisprudence lagu magacaaba waana isku midkii shayga isla soo gelaya haddana wuxuu yihi haddana alfarqu mar kalo haddana kuu soo celinaya marka marka hore waxay duuduub ba sooma hadduu kala dhidhiya wuxuu leey alfarqu bayna cilmi usuuli الfiqhi wa cilmi الfiqhi kala duunaanshaha u dhexeeya cilmi usuuli الfiqhi iyo cilmi الfiqhi muxuu yahay iyadoo qeexan waatan cilmu الfiqhi sow maaha huwa alcilmu waa ogaalkii biاlأحkaami la ogaado oo la barto cilmigii wey la xiriira أحkaamta أحkaamtii الشharciyati ee شharciga ahayd أحkaam markii la yihahdo meesha waaa ku bax waxaan xukm ahayn الشharciyati markii la meesha waxaa ku bax waxaan شharci ahayn شharci waxaanan ahayn wixii بني aadam ka yimid الفarciyati ee farci adana ah الmتacaliqati ee la xiriirta بأfعاali العibaadi addoommada falalkooda markaa la xiriirta addoommada falalkooda waa intee mar fii cibaadaatihim cibaadadooda salaada sidii loo tukanayo loo soomayo loo zakeynayo wa mucaamalaatihim iyo mucaamaladooda sida qof deyn u qaadanayo ribadii wixii la xiriira iyo wixii lamida وcalaaqaatihim اlusariya iyo xiriirkooda qoyseed ee guurkii iyo wixii la xiriira furiinkii wa jinaayaatihim markii meesha u yimaado dil iyo gacanka gooyn waxa ay timaado qof qof ku xadgudbo qof wax ku sameeyo kale iyo wاlcalaaqaati bayna اlmuslimiina bacضihim وbacض iyo xiriiryada ka dhexeeya muslimiinta dhexdooda say isu xiriirinayaan iyo وbaynahum wa bayna gayrihim muslimiinta iyo dadka kale muslimiinta aan ahayn sida loo wada tacaamuli lahaa mucaahadadii maxaa loola jeedaa maaragtay maxaa loola jeedaa maaragtay tacaayushkii maxaa loola jeedaa jizyadii maxay tahay axkaamtaasi wixii lamid fi silmi marka nabad lagu jiro iyo alxarbi marka dagaal lagu jiro iyo wagayri dalik arrintaa intaa wixii la halmaala ee markaa soo geli kara marka cilmi usul fiqi waa kan diinkii o dhan cilmi fiqigii wuxuu ku leeyahay wax kasta walidalika kitaab kastoo fiqi adigu meel kale adan isku daalin kutubta fiqiga maxay ka bilaabaan tahaara laga hadlaa tahaarada markay dhamaato maxaa ku xiga salaa soon الصوم الزكاة الxaj intaa marka laga hadlo intaa waxay ku magacaabaan fiqi ma aragtay cibaadaadkii ba lagu magacaaba haddana waa lasoo gudbaa waxaa marka lasoo gaara qeybtii mucaamalaadkii beecii iyo wax alle wixii markaa la xiriira lasoo gudbaa oo طبعا معاملaaتk حataa waaa soo gelay نikاaxi wixii lamida ah. haddana way sii wadaan waay dhn juruح jarاaحaadna way ku magacaabaan jinaayaadna waa lagu magacaabaa waa allah mustacaan diyadii wixii la xiriiray iyo wixii lamida ah. allah mustacaan hadduu dil dhac maxaa lagu sameynaya howlahaas oo dhan marka saasaa marka loo qaybiya intaas dhan waa abwaab الفiq si marka si sahlan aad aad isticaab ugu samaysid waxaa wanaagsan ay samayn jireen macalimiinta noo dhigda yani kitaab fiqi hadda soo qaba fahraska un aqri fahraska indhaha la raac contentska keliya wuxuu xambaarsan yahay aطahaara kasoo bila inta mawduuc ee meesha ku xusan khilaafka dambe ee kitaab walba fahraskiisa ku xusan haddaad aragtid inta waa baab alfiqi oo dhan meel kale adu marka u raadin wاlxukm marka waa tan intaa marka full stop buu sheeka sameeyey joogsi meesha ku istaag jumlo cusub bilaaba wuxuu le wاlxukmu calى tilka اlafcaali biأnaha waajibaة in la xukmiyo oo la yihahdo afcaashaas meesha lagu xusay oo fiqigu uu sheegay in la yihahdo waa waajib aw muxaramaة ama la yihah waa xaaraam aw manduubaة ama la yihah waa shay suno ah aw makruhaة in la yihahdo waa karaahiyo aw mubaaxaة in la waa banaanta وأnaha صaxiixaة ama waa صaxiix o faasidaة waa shay faasida أو غayru ذلك wixii la mid a بناء عalى tilka بناء على الأدلة التفصيلية الواaردة في الكتاaب والسuنة وسائر الأدلة المعتبرة waxay ku dul dhisan tahay الأdلة التفصيلية الواaردة الأdلة التفصيلية markaad mqشhid waa نص الأdلة التفصيلية markaad mqشhid waa نص نصkana intuu ku soo aroora في الكitaabi والسuنة وsائر الأdلة المعتaبرة iyo أdilada la تixgeliya taa ka hartay مxaan kasoo sheegnay الإجماعي مxaan kasoo sheegnay قyaaskii wixii lamida iyo kuwii kaleo سبcة المkتلف فيha noo iman doonta فعلم الفقه علم الفقga هو العلم الذي يبين لنا waa علmiga noo cadaynaya أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة waaجiبة صلاadaha شhaنta ee la tukanayo habeen iyo maalin waaجiب inay tahay وأن من شhuروuط وuجوبها الأهلية in shuruuda ay salaada ay ku waajibtaan inay ka mid tahay qofka inuu أهل u noqdo وdخuuل الوqti wqtigan inuu soo galo وأنa min مfsidaatiha waxyaabaha fasahaadinaya salaada waxaa ka mida alكalaama فيiha qofka inuu ku dhex hadlo وانتiقاaض الطahaaraةi iyo طahaarada inay ka burto إلى غayri ذalika wixii lamida marka axkaamtii uu ka hadlayay wey micnaha ahayd ee la xiriirtay maxay cilmi usul fiqi salaadan shanta salaad inu tukado waa waajib shuruuddeed waxaa kamid qofka inuu qaangaar waa inuu daahir wixii o dhan shuruuddeed waxaa kamid waqtigii inuu soo galo waxyaabaha salaada ay ku bureyso waxaa kamida inuu qofka isagoo salaada ku jiro uu hadlo qoslo waxaa kamid ah waxyaabaha ku buraysa waxaa kamid ah inay weysadii bmacnaa qofka burto wixii lamida ah. wayubayinu lana xurmata akli khinziiri wa shaxmihi wa saa'iri ajzaaih fiqigu wuxuu noo banaynayaa in ay xaaraam ay tahay hilib doofaar in la cuno iyo baruurtiisa iyo wixii lamid wixii shaxankiisa lamada dufantiisa iyo wixii la xiriira iyo wasaa'iri ajzaa'ihi xubnihiisa oo kale qayb yani wasaa'ir ajzaa'ihi maxaa soo gelaya wax alla wixii haragii kulli baa isla soo gelaya wahaakada iyo waa sidaas oo kale w faina alcilma بأي خطاaب للahi taعaaلى يتacalق بفعل الإنسان huوa min علم الفقه cilmi kasta ee la xiriira khiطاab uu ilahi subحaanaه وataعalى khiطاab ilah waxaa loola jeeda khiطaab waa kalaamka ilahi la xiriira ee isla markaana xiriir gaara la samaynaya amaba ku tacaluqa oo ka shaqeeya insaanka ficilkiisa qof binaadamku wuxuu samaynayo kan ha cunin kan cun tuko ha tukanin saan samee ha samaynin khiطاab walba arintaa la xiriira maxaa lagu magacaabaya min cilmi الفiq wy sawاء kana الkhiطاabu waxaa jinjino isku mida ahaayaa hadalkaa yaطلب الficla fal in la sameeyo kii dalbaya aw ymنc amaba ha reebay bmacna waa maay amar ha noqdo ama nahي ha noqdo ola jeedaa yaطلب الficla aw ymنc waxaa loola jeedaa ama khiطاabkaasu ha noqdo amar wa aatu الزakاة ama ha noqdo nahyi walaa tqرب الzina ha noqdo aw amase yucaliq طلبahu aw maنcahu aw صxatahu aw fasaadahu عalى أmri آkhر amaba ha ku xero amarka iyo diidmada ama shayga inuu صaxiix noqdo ama inuu fasaad noqdo amar kaleba ha ku xero fakul dalika min cilmi alfiqi waxaaso dhan cilmi fiqi buu ka mid yahay maala cilmi fiqi buu ka mid yahay maala in la yihahdo kale iyadoo faahfaahsan in iman doonto lakin maala in la yihahdo kale eh, salaada tuko laakiin wtiga waqtiga ha tukanin shardi baa lagu xiray yani wtiga waqtiga ha tukanin saddexda waqtioo la nahiyo kale maala in la yihahdo salaadaadu way kuu jirtaa in alla inta aadan ama aadan ku hadlin ama wax aadan samayn marka waa tacluqaad saas ula jeeda wa min cilmi الfiqhi ayضا alcilm bاdaliil الsharciyi الtafصiliyi min اkitaabi والsuna cilmi اfiqhi waxaa ka mid oo kale qofki inuu aqoonsado daliilka sharciga ah ee kitaabka iyo sunada aw gayrihima likuli masأalaةi min masaa'il ama wixii ka soo hara masأalo walba masaaئisha ka mida wixii o dhan adoo kooba waxa lagu magacaba cilmi fiq marka faqiihiyaan ku magacaabi karnaa wاlfaqiihu ninka faqiih ah ee fiqiga koobay ee yaqaan huwa اlmujtahidu waa ninka caalimka ah ijtihaadka sameeyey alqaadiru ee awood u leh calى اliftaai inuu fatwoodo arinkan xukumkeedu waa saa oo go-an u ka gaaro xaaraam way banaan tahay ma banaana kaabaa lagu magacaaba bishuruuطihi alati yaأtii dikruha fi اlbaabi الtaasic iyadoo shuruudiisa lala qabo ku iman doonta baabka sagaalaad wاlmuqalidu laysa faqiihan laakiin qofka qof kale ku xiran maala leh maala qowlka imam shaafici baad ku xiranta ama imam malik baad ku xiranta qofkaasoo kale bimacnaa ila meel baad u tiirsata sooma marka faqiih maaha taan marka waxaa noo iman doonta masalada ah waxaa jira mujtahid muطlaqa iyo mujtahid muqayada mujtahid muطlaqna waa qof masalada marki lasoo hordhigo isagoo go-aan ka gaara midna mujtahid muqayado yani madhab gaar ku fatwooda xanaabiladu saasay qabta maalikiyadu saasay qabta waana sida طulaab cilmigeenan u badanna habka wax loo sheego ilan mujtahid in la gaarayo masale meeshan ka dhow maaha ama cilmu usuuli الfiqhi sow maaha intaa markuu kuusoo cadeeyey wuxuu yihi haddana wuxuu ku caddayn cilmu usul الfiqh waman huwa اusuliy yaa lagu magacaaba huwa اladي yubayinu lana ma hiya طabiicaة الأحكاam الشharciyaةi bصifatiha الإجmaaliya waa kan noo cadaynaya axkaam الsharciya طabiicadeeda maxay tahay marka isku duuduubkeeda marka la isku soo duuduubo mar axkaamtana maxay tahay wma khasaaئisu kuli nawci min الأحkaam nooc walbo axkaamta kamida muxuu la gaar yahay wa kayfiyaة اrtibaaطi anwaaciha bacضiha bbacض sida qaarkood qaar kale isugu xiran yihiin buu noo cadaynaya wayubayinu lana wuxuu kaloo noo cadaynaya kayfa nastanbiط الxukma min daliili sida xukumka aan ugala soo dhex bixi lahayn daliilkiisa kaاstinbaaطihi min saraaxati nasi alaayaةi الqur'aaniya sida ula soo dhex baxayaba waxa uu tusinayo aayaddii ay tusinayso aw اxadiiثi الnabawiyi ama xadiidka nabig alay sla uu tusinayo aw min mafhuumihima labadood waxa laga fahmay ay tusinayaan aw min alqiyaasi calayhima ama ra'yi walbo iyaga laga qiyaas qaatay uu tusinayo aw bigayri dalika ka wixii ka soo hara wa kayfa nasnacu ida kana daliilu ficla nabawiya iyo maxaanu samaynana haddii daliilku yahay ficil nabiga alayh salatu salam uu sameeyo amar aanu bixinin wayubayinu lana wuxuu noo cadaynaya usul fiqiga man hadalkan o dhan waa inta maanta dhan soo misaalinayo oo duudu ayuu kala saarsaaraya wax cusub meeshii ma sheegayo wayubayinu lana wuxuu kaloo noo cadaynaya man الshakص اladي yastaطiicu الاstinbaaطa waa kee qofka kala inuu wax kala soo dhex baxay adiladii wma hiya muahalaatu maxaase looga baahan yahay qualificationkiisa muxuu yahay waa inuu saa noqdo waa inuu saa noqdo waa inuu saa noqdo taasaa loola jeeda wayubayinu lana wuxuu kaloo noo cadaynaya kayfa yasnacu اlmujtahidu ruuxii muftiga ahaa ee mujtahidka waxa uu samaynayo إida tacaaradat cindahu اladilaةu haddii hortii adiladu ay isku dirsato iska hor timaado min aljamci baynihima inuu isku geeyo oo kale idaa amkana hadday suurtowdo wa taqdiimi اlkhaasi minha calى اlcaam teeda khaaska mida caamka inuu ka hormariyo oo kale iyo wamata yajuuzu اctibaaru bacضiha naasikha libacض iyo goorta ay banaan tahay in qaarkeed loo tixgeliyo inay naskhda qaarka kale yani cilmu naskigii in maala dilkan waa caam dilkan waa khaas dilkan waa muطlq dilkan waa muqayd kan waa mubayin kan waa mujmal kan waa mufasil hawshaas mufasl waxyaabahaasna waxyaabaha uu ninka usuuliga u baahan yahay waqad sumiya cilmu usuuli الfiqi bihada اsm cilmu usuul fiqiga magacan waxaa loo siiyey ayaa lagu magacaabay لأna qawaacidahu usul maxaa yeele qawaacida uu ku taagan yahay usula ay usus yubnى عalayha cilm الfiqi waa asaas lagu dul dhiso cilm الfiqi waa hadalka maanta aan lahayn soo ma w min huna sumiya cilm الfiqi ayضا cilm الfuruuع cilm الfiqina cilm الfuruuع wey maantana markaad maqlaysa aladila الsharciya الfarciya markaad maqasho waa fiqi wey hadduu maala asharciya الfiqiya haduu dha waa isku midkii marka cilm الfiqi haddana cilm الfuruuع baa lagu magacaaba walidalika waa tan ay culamadu ay yihahdaan muslimiintu usuusha iskuma khilaafsanee waxay isku khilaafsan yihin furuucda ususha waa maxay ususha lixda alimaan bilahi malaakati kutubi warasuulihi meeshaad doontid sheega madhabkaad doontid hayso waa waxyaabaha an laisku jiijiidin wey lakin cilmiga fiqiga sooma intaana haddii masala nala dhex dhigo ra'yiga waa ku kala duunaan karna hebelna agtiisu way ka banaantay hebelna kama banaana waa tana aragteen in culimada marka masala dhex nin wal meel markaa u jiida taana waxay ka mid tahay ilahi subxaana watacaala nicmada uu siiyey caqliga qofka bini aadamka iyo taysiirka ummadan markaa lala doono oo wax mushkilada marka ayaan ku sugnayn qof walbaba inuu ra'yigiisa marka uu ka dhawaajiyo oo u taabto لأnnahu yatafaracu can cilmi اlusuuli wa cilmi اladila maxaa yele wuxuu kasoo dhex baxaa cilmi usuulka iyo cilmi adiluhu kasoo dhex baxaa w وسمya cilم uصuل الفقه أيضا cilم الاجتihاad magacyadiisa tirada badan hala yaab marka cilم اجتihاad haddaad maqashidna waaa kaloo cilم usul فقه waa kaloo lagu maga cilم الاجتihاad haddaad maqashid waa ka لأنه هو الذي يفتح baab الاجتihاad maxaa waa kan fura baabka اجتihاadka qofka marka waa lag inaad tiraahid aniga waxaan u baahanahay aniga inaan naski inaan keligay dul istaago oo naski aan fahmo o aan anoo imaam shaafiعي imaam axmed iyo anoo inaan keligay gaaro marka a usul فقه daruuri ku yahay marka albaabka kuu furaya maanta cala aqal waxaa laga yaba inaad gaartid mustawa markaad adiladan aad dul geshid culimada caqligooda meeshuu gaarsiisnaa iyo nimanka aan iska fududaysana mama qaarkii aan leenahay shaafici muxuu yahay hebel muxuu yahay iyo meesha ay taagnaayeen ayaa runtii kuusoo baxaysa wakhaasatan imaam shaafici marka gaar loogu baxo cilmiga si uu khidmeeyey iyo meesha uu gaarsiiyey dad sahlan inaan ahayn ba kusoo baxaysa runtii huwa اladي yftaxu baab ااجtihaad wayudalilu الsabiila lilmujtahidiin waa kan u layliya wadada nimanka muftiyiinta ah liyastanbط الأحكاam الfarciyata si ay meeshii axkaamtii fiqiga ugala soo dhex baxaan iyo wاlfataawa الsharciyata iyo fataawida sharciga ah fi اlumuuri ee la xiriirta arrimihii almustajidati ay kusoo dirinaysa ku cusbayd calى hadyin وabasiira si bimacnaa hanuun iyo cadaano ay ku jirto cilmi uu ku jiro wey wayubayinu lahum wuxuu kale u cadaynaya kayfiyaة الtarjiixi sida loo kala hormarin lahaa loo kala xoojin lahaa nusuustii عnda تacaaruض الأdilaةi amaamhu marka adiladu ay isku dirsato iyaga hortooda ilma markaarki waa laga yaabaa qofki inuu xaafid u yahay xifdisan yahay axaadiia dhan dus ka xifdisan yahay nusuus dus ka xifdisan yahay wixii o dhan dush uu ka xifdisan yahay fiqigi uu fahamsan dush uu ka xifdisan yahay lakin markaarki waa laga yaabaa laba nas aayad iyo xadiid ama aayad iyo aayad ama xadiid xadiid inay ula muuqdaan ilan caqligana wuu gaaban yahay bini aadan baan nahay waana xadidan yahay inay noocan ma si isu baraanbarayaan isugu dirsanayaan isugu dhacayaan ayay kuu muuqan kartaa qofka marka فقيه ah wuu yaqaana si u kala duwi lahaa u kala hormarin priority u kala siin lahaa uu yihaahdo war kanna meeshaasu ka hadlay kanna meeshaasu ka hadlay kan waktigaabuu yimid kana kan baa ka dambeeyey kii ka horreeyey marka expire kan baa ka dambeeyey may labadan xadiidkan xadiidkan hadday saa isu waa dadka bimacnaa dawada marka u keeno kala duwan cilmi usul fiqhi marka faa'iidaasu marka leeyahay famawduucu cilmi اlfiqhi aladi taduuru calayhi masaa'iluhu mawduuc cilmi fiqhi uu ka hadlayo ay masaaishiisu ku wareegeyso waa huwa afعاal الmkلaفiin mklf la dhahaa waa adoomada ilaahay waa bني aadamkeen waa dadka mslimiinta afعaaشhoodu ku wareega cilmi فiqiga xaraam xalaal iyo wixii lamid ah. wmawduuc cilmi usuuli fiqina mxuu hadalkio gunaanadka waa kan marka inta hadduuna dhihi laha nagu filnaan lahayd laakiin waxay ka ahayd ballantii uu soo galay markuu kitaabka magacaabaya sheekh uu yihi alwaadixu fii usuuli اfiqi markuu yihi aysu wuxuu jirey ninka kan mubtadi ah wuxuu u baahan yahay inaad noocna u qaada dhigtid oo wixii o dhan aad kala bixbixisid waa sababta keenta marku inuu meeshaas o dhan uu kala soo maro hadalkii maanta uu sheegay waa kana intaa wey labadaas kelmadood wey famawduuc cilmi اlfiqi taduuru calayhi masaa'iluhu aw famawduucu cilmi اlfiqi aladi taduuru calayhi masaa'iluhu huwa afcaal mukalafiin cilmi اlfiqi o dhan masaaishiisa waxay ku wareegtaa afcaal mukalafiin qofka bini aadamka ficilkiisa oo aadanihii ficilkooda wa mawduuc cilmi usuuli fiqina aladi taduuru xawluhu masaa'iluhu alxikm الsharciy usuul fiqiga masaaisha ay bimacnaa u ku hareereysto oo ku dul wareegan waa alxukm الsharci min xayثu istinbaaطihi min aladilati اlmuctabarati ijmaala marka loo baxo sida loogala soo dhex bixi lahaa tusmooyinkan adilada la tixgeliya ee duuduuban marka waa intaas soo fahamtay marka in la yihahdo maala xukumka sharciga in qofka uu soo fahmo alam yaqtad wujub markuu soo fahmo inuu yihah salaada hebel bay waajib ku tahay ilamada qaarki iyadoo la yih alamr yqtadi اwujub iyadoo la yihi oo saas ay tahay haddana soo ma jiro dad ma jiraan laga reebo la yihahdo hebelna ma soo gelayo laysa alcam oo laga reebo waxa kala reebay waa kee waa cilmi fiqigii wey marka wa kala reebay inta marku wuxu haddana laa buda lilqaacidati اusuliyati min daliil waxaan laga maarmaana in qaacidadii usuuliga ay daliil ay yeelato arrintan waa muhiim ila maanta waxaan ku helna qaacida qaacida ilan hadda markaan nir alamr yqtadi wujub النهي يقتضي التحريم الإجماع السكوتي لا يحتج به inta markaan lena adaliil النqلي مqadم عalى daliil caqلي howlahaas markaanu taxayno tirada badan waa in mid walbaba ay ku salaysan tahay daliil qaacido qofka uu inta madaxa ka gowgowsiiyey uu madaxiisa uu ka keenay kadibna uu yihi daliil bay noqotay arrinta uma suubato in lasoo daliishado marka waxaan leenahay alamr yaqtadi wujuub maxaa cadeeyey in amarka yaqtadi wujuub yahay annahy yaqtadi taxriim maxaa u daliila iyada laftirkeeda daliil u baahan marka habka daliilku haddana kuu sheegaya dhowr arimoodna iyado faahfaahsan uuna hordhigaya sheekha insha allah alqawaacid اlusuuliyaةu kama qulna qawaacid usuuliga saan soo niriba tanbani calayha alfuruuc الtashriiciyaةu waxaa ku dul dhisan furuuc tashriiciya maxaa loola jeedaa waa fiqigi meel kale ha u raadin hadalada soo noqna ad arkiis waa istilaaxyo wax mushkila ma laha ولما كان الحكم الفرعي بحاaجة إلى دليل لإثباaته marba hadii xukمkii فرciga ahaa فقiga ahaa u baahan yahay dليil si loo sugo falaa yahbutu xukmu ilaa bidaliilin xugumna aanu sugnaanin ilaa in cadayn la helo mooyaane hee faina alqaacidata اlusuuliyata qaacidadii usuuliga ahayd baa axwaju ugaga baahi badan ila daliili daliilka haddiiba la yihi tii fiqiga ahayd oo caadiga ah ila markaan kuraad maala waxaan waajib bay kugu yimi maa leda maxaa cadeeyey markaasa aayadda ilaahay okay hadiiba la yihi qaacida fiqia oo faraciiba hadii daliil u baalo asalkii maxaad umalanaysaa marka waa kaga xoog badan yahy marku rab inu ku yihahdo hadiiba faraci uu daliil u baahan yahay ilan farc asal buu ku dalisan yahay soo ma maba hadduu asalki jiray in daliil la raadiyey maaha marka waa la farci hadda daliil u baahana asalkii maxaad umalanaysaa wy marka meesha kuma jiro falaa yajuuzu marka ma banaana ihbaat qaacidati اusuliyati bgayri daliilin in la sugo qaacida usuuliya iyadoon daliil aanu jirin بل إنه ينبغي أنlا تثبت القاaعدة الأصuuلية bal waxaa haboon قاaعدada أصuuliga inaanay sugnaanin بdليiل cadayn waa inaynu ku sugnaanin dليilkaasoo فيihi ضعف nugayl uu ku jiro ama tabardaro uu ku jiro oo بمعنىa ضaعيifa dليil yar حatىa قاaعidada aan raadinayno waa inuu ضعفi aanu soo gelin صحيiح الأحكاaم الشharciية markaad u baxdid say u badan tahay dليil ضaciif waa lagu dul salayn karaa waana u badan tahay أقوال fara badan o فقi waxaad arkeysa ويجuز laa يجuز ويndب ويustaحب ay culamadu ay leeyihiin waxaa laga yaaba أنha تنbني maada inay ku dul dhisan taha laga yaaba waxyaaba dliil ضacfi marka uu ku jiro lakiن القاaعدة الأsuuliya dliilkeeda ضacfi yar in laga uriyo laga dareemo maaha waa dliilkeeda waa inuu dliil saarqa noqdo maxaa hal qaacida waxaad ku waajibinaysaa intaasoo kun oo masأalo hadda mثلا almr yqtadi الوuجوب diinkoo dhan baa meesha soo gala sooma النhy yqtadi التaxrيir diinkoo dhan baa soo galay marka wax uu noocan ma uu nugeyl uu ku jiro tabardari ay marka ay ku jirto aanan taagnayn sidee marka ay ugu suubataa inta dliil laga dhigo haddana wax lagu duldhiso way macquul ma marka wuxuu le haddaba asaaska hala iska adkeeyo wey kalxadiiثi الxasani wanaxwi sida xadiidka xasanka iyo wixii lamid oo kale maa xadiidka xasanka wuxuu usoo qaatay xadiidka xasanka waa garan kartaa xasanka meeshan uu tilmaamayo waa xasanka maala ligayrihi oo kale ah xadiidka xasan markuu yihi xadيث xasan غayr waxaa loola jeedaa ilan asalkiis wuxuu ahaa laba dariiq buu ku yimid ضaciif lagu daro ضaciif wuxuu la mid yahay xasan ligayrihi waa ضaciif ضaciif ku tegey oo isba isbiirsadeen xadiiث baa ضaciifa dariiqan baa ضaciifa dariiqanna waa ضaciifa waxaan ihi kan soo ضaciif ma hadduu keligii noo iman la waa iska tuuri lahayn lakin waxaan ihi maadaama ضaciif uu yahay kuwo kaloo ضaciifan aan helnay ha isbiirsadeen ha is bimacnaa ha isku yimaadeen kadibna wuxuu usuu badan duruqda tirada badane noo timid inay intay isu tagto u hinqato inay gaarto darajo ah xasan ligayri marka xadiiska xasan ligayri asalkiisa waa maxay daciif kaasoo kale laguma duldhisi karo qaaciduu leeyahy wadalika maxaa yee isaga liannahaa yanbanii liannahaa waxaa u celaysaa damiirka usuuliyadii qaacidada usuuliyadii yanbanii calayha majmuucaة kabiiraة min axkaam waxaa ku dul dhismaya intaa oo w yani waxyaaba tiro badan oo axkaamtii yani maala asalka hadduu daciif yahay bir xun haddaad meeshii dhigtid ama qore xun haddaad meeshii dhigtid aad tiraha intaasoo kaarika oo dhagaxan dul saaray haddaad tirahayd markiiba asalka waa kudaynaya sooma marka waxaad dhigtaa shay blastera aad iyo aad u awood badan dul saar intaad doonta marka shayga hoos u dhici maayo maxaa aad buu adagay asalkiisa adag habkaasu marka raba inuu ku yihahdo falaa budda an takuna raasikatan qawiyaة الthubuuti waxaa laga maarmaana inay noqoto mid suganoo ay sugnaanteedun aad iyo aad u xoog badan tahay likay taxsula الطumaأniinaةu sida ay xasiloonida ay u xasisho bima ay ugu xasiloonida ugu xasisho ynbani عalayha min الأحكاam wax all wixii axkaamta lagu dul dhisayo haddaad nin intaad u timaadoo tiraahid qaacidadan baa jirta oo ku yih war qaacidadan asalkeba waay ku taa maxay ku taagantaha daliilkeeda keen aad tira daliil daciif aad keentid dliilki waa daciif se wa ugu dul dhisaysaa w aslan ba asalkii baaban jirin aslan ma haysatid waa sidaas oo kale marka si qof kastoo muslimihi oo raba inuu adiladii ama aayaddii ama xadiiskii u ku camal falo ama qaacidadii inuu ku camal falo uu qalbigiisa ugu xasilay in qaacidaduna ay tahay qaacido u suubata in lasoo deliishan karo ayaa waxaa ah in aad hor dhigtid maxay daliil saarika oo markaa sugan wey walidaalika eh, imaam اghazali iyo rag lamida waatanay dhihi jireen adilada meesha la keeni wa inay qaطci noqoto dani ay noqon micnaha in la hubo boqol kiiba boqol inay ilaahna saa ula jeedo rasuulkana ay ka sugnaato wey daniya meesha ku baxda marka wixii lamida laakiin arintaa arin saxa maaha maxaa yeelay masale khilaafkeeda leh oo runtii meesheeda aan ugu tegeyno mustasfuhu masalada iyadoo faahfaahsan sheekh alimam الghazali uu ku sheegay khasab maaha inay qaطciya ay noqoto daniyat الhubuut xitaa wax lagu dul dhisi karaa adilaة الqawaacid الusuuliya qawaacidda usuuliga ah adiladeeda maxay tahay haddana maanta dhan wuxuu noo soo tilmaamay bu wuxuu rabaa inuuna baro daliilka hadda alamr yaqtadi wujuub soomaynaan dhihin maxaa u daliila النهي يقتضي التحريم maxaa u daliila daliil kasta meeshuu ka yimid buu rabaa hadda inuuna baro marka wuxuu leeyahay باستقراء ma صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية marka la dabagalo oo la tix raaco wax alla waxa ay sameeyeen culamaء الأصuل ee dadka muslimiinta ah najidu waxaanu helaynaa أنahu mustadluu inay soo deliishadeen لإثباaت القواaعد الأصuuليةi si ay u sugaan qواaعda usuuliga inay soo deliishadeen بأdilaة inay soo deliishadeen cadaymo oo مkhتaلiفaةi kala duwan تrjicu dhammaantood u laabanaysa ilى أربacaةi أنواaع afar nooc noqonaysa culamaء الأصuل oo dhan wuxuu yihi marka sheeka mark باstiقrا marka lo istiقrا waa noo iman doona yaعni waa nusuus wixii o dhan in la dabagalo oo aad shaygii looga daba tago oo la ogaado aan ahayn si bma si aanan hayn saطxiya superficial aanan hayn laakiin si shay walbaba la dul istaagayo ah marka wuxuu yihi haddaan inta dhan isku geyno waxaa noo soo baxay afar shay afar nooc inay unoqoto ko waxay qaacide ka dhigaan ko waxay qaacide ka dhigaan nusuusu min kitaab الlahi tacaalى taa wax laga hormariyo mada nas laga soo qaata quraanka quraanka ugu horeya horta quraanka ma ka hayna maثalا faاlqaacidaة الأصuuliyaةu qaacidada usuuliga ee leh laa تkliifa ilا bmaqduuri عalayh qofka lagu kalifi maayo wuxuu awood u leeyahay mooyaane qaacidada ah daliiluha inta lagala soo dhex baxay tusmadeeda qowluhu tacaalى qowlka ilaahay ah laa yukalif الlahu nafsa ilا wascaha ilahay naf ku kalifi maayo ilaa intay karta mooyaane markaad leedaha waxaan anigu awood uma lihi ilahayna qofka bini adam wax kuma kalifa markaad leedahay usuuli baa tahay ogo qaacida usuuliya soo deliishanaysa aadan ogeyn naskeeduna uu yahay alkitaab waxaa laga soo qaataa nusuus nabawiya axaadiiث faاlqaacidaة اusuuliya qaacidada usuuliga ee leh almru yaqtadي اlwujuub amar hadduu yimaado wuxuu tusiyaa waajibnimo ama alamru amarki yaqtadii wuxuu keenay alwujuuba waajibnimu keenaa arinka ah intaan ka keennay daliilha waxaa u daliila qowl الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam qowlka nebiga calayh الsalaatu wasalaam oo ah lowlaa an ashuqa calىa ummatii haddaanan ka baqanayn inaan ku adkeeyo ummadeyda oo aan dhibo oo culays inuu ku noqdo haddaanan ka baqanayn laamartuhum waxaan fari lahaa bisiwaaki inay u cadaystaan oo u rumaystaan oo afka unadiifsataan u nadiifsadaan maca kuli salaatin salaad walbaba rasuulka xadiidkan asalkiisu waa maxay muttafaqun caleyh marka daliilka meeshuu marayso ma jeed waa bukhaari iyo muslim baa isugu tegey kii horena aayad buu ahaa rasuulku wuxuu yidhi haddaanan ka baqanayn in umadeyda aan dhibo waxaan fari lahaa salaad kasto marka la tukanayo in qofka u cadaysta ayaan fari lahaa marka rasulka aليه الsلa sl amarka maxaa ka leexiyey waxaa ka leexiyey wuxuu og yahay hadduu amar yimaado maxay inuu waajib u noqonayo marka hadduu dhihi lahaa hal salaad walbaba qof walba ha cadaysta dii lhi waa maxay waa qasb nagu ahaan lahay sida allahu akbar inaan ku bilowno salaada ay khasab noogu tahay ayaan ansaxaynin biduniha iyadoon lala iman salaada ayaan ansaxayn ayaa waxaa noqon lahayd qof kastoo inaga nag salaada intuuna gelin una cadaysto lakiin rasulka aليه sl maa laga qaadanaya haddii amar aanu meesha bixin inuu suno aad iyo aad u wanaagsan ay tahay oo la suneeyo qofka marka inuu la yimaado marka rasulka aليه الصلaatu wasalaam wuxuu yihi haddaanan ka baqanayn in arinkaas culays uu ku noqonayo umadeyda waaban fari lahaa bu yihi ina mar walbaba arintaa ay la yimaadaan marka meesha waxaa laga qaadanaya hadduu amar uu bixin laha amarka inuu waajibi laha sida xadiidka kelmadda rasulka alي sl sl laga dhadhaminayo qaacido kalea jirta lagu magacaabo alamr yaqtadi اfawr yaqtadi اlfawra amar hadduu baxo deg deg waa inuu shayga u dhaco wuxuu keenaya shayga in deg deg laysaga rabo amar baa dhacay waa in meeshii markiiba laga yimaado maala faqaacidaة اusuliyatu qaacidada usuuliga ah, alamru amarkii farin hadday dhacdo yaqtadii amarka wuxuu keenaya alfawra in deg deg loola imaanayo shaygii daliiluha daliilkeed muxuu yahay ana dalika yafhamuhu ahlu اluga dadka luqada luqadaa amarka uu ku baxay iyo ahalka u ah baa fahmaya فlو qاaل السيد لkخاadمihi hadii nin سيدhi mstrhi uu بmaعnaa uu ku yihaahdo qof khاadima ee isaga u shaqeeya haduu ku yihaahdo asqinيi maaءa warniyo biyo i waraabi asqinيi maaءa biyo i waraabi biyo isii fatأkhara una ninkaa amarka la siiyey uu biyaha la daaho kaana maluuma wuxuu noqonaya qof bmacnaa la dagaalo lagu haysto sayidkii baa biyo isii baan ku yihi maxaa la soo wuu qaylinaya marka luqada maxay keenaysaa amar markuu baxo bmacnaa waa tan laba mar markaad ilmaha ku celid ad leedahay midhagaha la ada soomaantana kula hadlima waad xanaaqaysaa furkaa tuuranaysaa wax kalena maxaa waxaad og tahay in luqada ay keenayso amar marka la bixiyo in sideeda marka loo fulinayo luqadana waxay kutusinaysaa adaadii ka mid tahay waliba qofka hadduu luqada ka dhar la-yahayna way adkaanaysaa in micnaha nusuusi marka uu kala haga maxaa ila wixii ku dul dhisan hadda marka waxaan fahnay saddex qaacidan soo marnay laa takliif ila bimaqduurin caleyh aayad baan u saarinay alam yaqtadi lwujuud xadiidka muttafaqaan u saarinay alamr yaqtadi lfawr waxaan u saarinay lugadii marka waa saddex meel sooma mar meesha afaraad afar meel baa loo celiya tan afaraad alcaql caqligiina dowr buu ku leeyahay falqaacidaة اusuliyatu qaacidada usuuliga ee leh qaacidada waa inaad dush ka xibsa ay qaacida waxaa ficnaan lahed waqadir inaad ku qorisaa ficnaan lahayd maadaama si sheekha mubacthar uu dhigo kutub gaarana waa laga helaa oo wixii dhan isku geenaysa ida اkhtalafa mujtahidaan laba caalim oo mujtahida oo muftiyiin hadday isgarab maraan oo iskhilaafaan fii xukmin xukm ay isku khilaafaan caqliga wuxuu ku siinayaa faaxaduhumaa labadooda mid kamida ah mukhطi gafsan oo khaldan haddaa aragtid iyadoo lakala jijiidanayo mid baa khaldan laba nin baa kan wuxuu le ha kana maya kan wuxuu banaanta kana ma banaan mid baa khaldan caqliga keeni maxaa yeelay daliiluha alcaql int saan ku ogaana qaacidadan inay sax tahay caqliga ku siinayo liأna acaqla maxaa caqligu yaxkumu wuxuu xukminayaa باstixaalaةi sidqi النaqiidayni inay mustaxiil ay tahay in laba shay isburinaysay inay rurmada noqdaan waa qaacidadan waa qaacida manطiqiya oo falsafa ku binaysan logic ku binaysan yani macquul ma ila meesha waa ma macquul ma inuu ilahay isburiyo walow kana min cindi غayr الlahi lawajaduu fihi اkhtilaafa kaثيira afalaa yatadabruuna الqur'aan am calى qulubi aqfaalha ilahi subxaana wataعala amar markuu bixiyo macquul ma in amarkiisu isdardara ma marka hadday aragtay sheekle wix waa banaayin sheek noole ma banaana labadood mid ba khaldan marka kii khaldana saa ufahmi lahayd adaa barasho lagaa rabaa marka inaad fahamtid oo kan khaldan iyo kan saxsan marka waa fahmi kartaa waxaa ku fahmi kartaa b bacda daraasa marka caqligaa marka nafsiyey marka qaacidadan waxaan leenahay qowl haddaan aragno marka qaacidadan samaradeedi maxay tahay muxuu yahay qowl baad akriday maala imam shaafici ba waxaan yihi imaam malik ba yiri labadooda waa iska hor yimideen kadib marka haddaad mid qaadatid oo aad istiraahid kan baa daliilka u dhow markaad dadaashid kadib oo daydadid oo daliil saxa oo istiraahid kan baa daliilka u dhow markaad qaadatid demi maadan gelin oo haddii nas aad ku dhegtid maxaa yeelay ilan qaacidaa jirta kule labadooda mid baa khaldan mid hadduu khaldan yahana mid in uu naskii aad leedahay isaguu xigaa daliilka isaguu xigaa isagaa ku awood badan qowlka kan ra'yigan ku awood badan aad qaadatid marka maadan gafin weye maxaa qaacidada adoo ku dhisay afartii oo duuduuban watan marka waxaad ogaatay alkitaab السuنة اللغة الcقل مشkiladana haystaa waxay tahay qofku wuxuu rabaa isagoon qur'aankan aan baran sunadan aan baran luqada carabigan ka dhac inuu caqliga markiiba la soo boodo dad ba waxa arkaysa arrintan macquul maaha ma ma gelayso wuu la soo boodaya xadiidka xataa sanadkiisa ma baaraya diyaar uma arrintan macquul maaha wa arrintan waa arrinta dhibaatada leh maxaa hadda waxaan soo maray process alkitaab والsuna adila aladila الnaqliya o dhan baa meel soo dhigay kadib haddana waxaa lasoo galay aluga alcarabiya caqli waa meesha ugu dambaysa ilahi subxaana watacaalana wuu ixtiraamo afalaa yatafakaruun afalaa yatadabbaruun لacalaكم تتفkruun uli الأbصاar maaragta waa tan ilahay quraanka uu soo celceliyey oo muujinaya caqliga nasiibkiisa inu lakin caqliga maaha markii meesha nas uu yahay aayad xadiid inuu madaxa u qofka uu ka hadlo aharkii cali bn abi طaalibna waad garan kartaan low kana hada diinu biالra'yi lakaana asfl اkfي awlى bاmuslimiin calىa haddii caqligan uu yahay caqliga iyo diinta isma diidaan buu leeyahay ninkii caqli leh cilmi buu leeyahay markuu leeyahi o kale wuxuu rabaa inuu masaa'il fatwoodo isagoo aan meel u laaban caqligu wuxuu yimaadaa bacda haadihi kuliha waxaasoo dhan marka lasoo waayo ay caqliga ka shaqaysiinaysa lakin inta aayaad iyo xadiidka u yaal caqligaga marka ma soconayo tasniifu mabaaxisi cilmi اlusuuli waxaa la kala tasniifka waa classification waxaa la kala saar oo lasku micnaha meel la kala sanifayaa la kala bixbixinayaa mabaaxisa cilmi usuuli fiqi marka uu ka kooban yahay marka wuxuu rabaa inuu ku yihahdo arkaanta oo dhan buu maanta rabaa inuu soo gonaanodo wuxuu leeyahay marka sheekha xafidahu اllah wuxuu leeyahay qadamnaa waxaanu soo hormarinay ana cilma اlusuuli cilma usuulka huwa majmuucaة اlqawaacid اlcaama inuu yahay qawaaciddii guud ahaaneed duuduubkeeda alati tustakdamu ee loo adeegsado fi istinbaaطi alaxkaami الsharciyaةi اlfarciya lasoo dhexbixitaanka sida loola soo dhexbixi lahaa axkaamtii fiqiga ahayd sharciya farciya markaa maqasho fiqiga min adilatiha tafsiiliya oo logala soo dhexbixi lahaa kitaabkii iyo sunadii wixii lamid ah. walaysa min almunaasibi munaasib ma ahan buu leeyahay an tusrada hadihi اlqawaacidu sardan kama kayfa ma اtafaq in bimacnaa lasoo sardiyo lasoo tixo wey sardinta waa tixid wey lasoo tixo qawaaciddaas dhan lasoo tixo marka arintaa iyada arin munaasaba maaha bal laabuda litashili tasawuriha wa diraasatiha min an yakuuna iraaduha xasba tartiibi mucayan lakiin waxaa laga maarmaana si loo fududeeyo tasawurkeeda qofka inuu cala aqal imagination ka qaato shaygii u diraaseeyo in aan tartiib gaara kusoo aroorin buu yihi marka wuxuu le wa takhtalifu طaraa'iq fii tartiibihim laha usuuliyiintuna way ku kala duwan yihin habka loo kala ratibay hadda ninkan rabaa inuu ka hadlo manhajiyada usuuliyiinta methodologigooda habkay u kala ratibaan hebelna habkaasu u ratiba hebelna habkaas u ratiba marka wuxuu leeyahy dariiqa laysku waafaqsan yahay ma jirto غayra ana طariiqaةa اlmuslى lakin dariiqada ugu wanaagsan fii ra'yina sida anaga nala tahay buu leyahy sheekha leh an yubna الtartiibu xasba tasawuri mucayan in kala hormarinta lagu dul dhiso tasawur gaara lagu dul dhiso tartiib markaa maqashid tartiibta ti af soomaaliga ma tartiib luqada carabi waa loola jeeda kala hormari w kala horumarin wey fanaquul waxaan leenahay hadda wuxuu rabaa inuu sida la isugu xirantau tilmaamay ina kula xukmin sharciyin farciyin falaa budda lahu min daliilin yadul caleyh xukun kasta ee sharciga farciga isku soo duuduba oo fiqiya waxaa laga maarmaana inuu leeyahay daliil cadeeyo tusiya ko waa meesha koowaad number labo walaa budda lahu waxaa laga maarmaana haddana min mustanbiطin yastanbiطhu nin caalima ee kala soo dhexbaxaya daliilka caalimkaasoo mustanbitkaasoo qaadirin calى الاstinbaaط awood u leh inuu lasoo dhexbaxo saddex walaa budda lilmustanbiti kan lasoo dhexbaxaya daliilka kala soo dhexbaxayo caalimka waxaa laga maarmaana inuu haysto min طariiqaةi saliimaةi fi الاstinbaaط طariiqo wanaagsan oo nabad gashan oo w kala soo dhexbaxo bmacnaa waa in habwan waanu w aanu qardadicin laakiin uu maro meesha loogu talagalay wa min أجli dalik arinkaa dartii تجتمع مباحث علم الأصuل في أربعة أمuuر أساaسية arinkaa dartey مabاaxثta waa qaybaha kala duwan ee cilم uصuلka uu ka koobmo dhan waxay isugu tegeysaa afar afar meelood bay isugu tegeysaa أساaسiية نستطيiع الqول waxaan awood lenahay inaan niraaho إنahaa qawaacidaasu الأrكاaن waa tiirarkii الأربcaة ee afarta ahaa لcilmi uصuل الفقه ee u sugnaaday cilmi uصuل الفقhi ويتacalق بkuli minha mid kastana waxaa la xiriira mabaaxث waxaa la xiriira intaasoo cutub baa soo hoosgelaya wey mabaaxثa waa cutubyadii iyo w marka la xiriira intaa marka habkaasu raba inuu yihahdo maadaama ay ku kala duwan yihiin marka wuxuu rabaa hadda hab logic ahaan bu isticmaalay sheekh wuxuu yihi sida ukala hormarin si ukala hormarin laha bu ku sheegay wuxuu leeyahay hadalku kasoo bilaabay wuxuu leeyahay xukun kastoo sharcigiisoo daliil uma baahan ha ko wuxuu leeyahay haddana xukunkaa sharcigiisa uma baahan nin caalima oo kala soo dhexbaxa caalimkaas uma baahni manhaj inuu raaco saa darteed annaga oo tasalsulka madaxa ku hayno logical chronologicalka ah annagoo madaxa ku hayno ayaa waxaan u baahana bu leyahy hababkan afarta in la raaco ko الركن الأول tiirka koowaad الحكم الشharciي kaasaan ka bilaabeyna و فيhi maxaa soo hoosgelaya intaan o dhan duuduub bu kusiina waa kuwa looga hadli doono kitaabka ilaa qeybta koowaad oo dhan أن الحاakمa هو الlahu taعaalى kan xaakimka xukmi inuu ilaah yahay ونبين حقيقة الحكم الشharعي waxaan cadaynaynaa xukم شharciga xaqiiqadiis wuxuu yahay وأنواaعaha iyo أنواaعda xukم شharciga وتaعريiفa كuلi نوع وkhasaaئصihi iyo nooع walbaba ma aragtay qeexitaankiisa iyo ma aragtay khasaasta u leeya wa tacriifa kuli nawci wa khasaa'isahu inaad kor dhigtid way kuu banaan tahay wanubayinu man huwa almaxkuumu calayh waxaan cadaynaynaa qofka maxkuum calayhi waa kee ilan waxaa jira xaakim waxaa jira maxkuumu calayhi baa jira maxkuum calayhi waa kee mid wax xukminaya waa ilaahay maxkuum calayhin waa addoonkii isagaa la xukminayo ilahay amar buu bixiyey hala tukado maxkuum calayhi qofka salaada looga baahayna waa annaga oo addoommada ilaahay wahuwa اlmukalafu aladi tatawajahu ilayhi axkaam اllahi tacaala waa adoonka la kelifay ee cibaadada laga doonayo oo ay ku wajahantaha axkaamta ilaahay wanubayinu ma yaصixu an yakuna maxkuuma fiihi waxaan cadaynaynaa marka waxa asaxaya inuu noqdo maxkuuma fiihi wa afcaal اmukalafiin waa afcaasha marka ay samaynayaan marka xaakim ilaahay maxkuumu calayhi adoonkii maxkuumu fiih falka adoonka u samaynaya waa saddexdaa marka الركن الثاني tiirka labaad whuwa اأdilaة waa adiladii wahuwa ma yaصلح an تustanbaطa minhu الأحكاam الشharciyaة waa waxa usuubada in lagala soo dhexbaxo axkaamta sharciga kاlkitaabi والsunaةi والإجmاaعi wa hiy الأdilaة الmutafaq عalayha waa adilada marka la isku waafaqsanya dood kama taagna in qurآan lasoo deliishado in suno lasoo deliishado in iجmاع lasoo deliishado taa dood kama taagna wa adila mutafaq عalayha marka wuxuu ley hadana sheekh wanadkuru waxaan sheegaynaa oo kale الأdilaة الmkhتلفa فيiha adilada la isku khilaafsan yahay waxaa jira noocyo kale oo ilaa toddoba ay gaarsiiyaan oo culimmada ay isku hayaan kuwanu daliil ma usuubadaan mise uma suubado uma suubadaan kalmasaalix الmursala oo kale way noo iman doontaa wa aqwaali الصaxaaba oo kale والاstixsaan wanaxwiha wixii lamida masaa'il fara badanoo maanta la fatwoodo majaamicda fiqiga ay ku dhisan yihiin oo aan طبعا aan laga helayni في الkitاaب والسuنة aan laga helayni iyadoo bayaansan laakiin ay ku jiraan usuushooda ay ku jiraan oo la xiriira waxyaabahan tiqaniga maanta bني aadamka ay gaareen horumarkan la gaaro waxyaaba badan oo hore aan loo aqoonin oo maanta soo baxay digital ma la isticmaali kara kan ma la isticmaali kara kan ma la isticmaali kara waxyaabahaas oo dhan waxay soo hosgelayaan abwaabtan la xiriirta almasaalix اmursal istixsaankii howlahaas oo dhan waxyaabaha culimada maanta ay ku fatwoodan waan adilada badan dadka ka qarsoonta ayna culimada ku kala tegsan yihiin oo xagga fahamka qofba qofku ka weelin og yahay kana howlgelin og yahay waa uu kaga leeyahay xagga nusuusta inuu markaa mariyo xalna uu helo masaa'il fara badan oo bulshada u baahantay in markaa laga haqabtiro الركن الثالث tiirka saddexaad وهuو يشتمل على kيفية على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام wuxuu kulansaday sida ay adiladaas أحكاamta utusinayso kالدلالة النطقية waxa lagu magacaabo والدلالة بالفحوى waxa lagu magacaabo وبالإشhاaراaت dليل إشhاaرhi والدلالة بالمعاني والعلل dليل معنى dليل عله وهي الدلالة القياسية وxasن قياس ba lg kuwana isku مشhقuulino mid walba iyo مثaalkeeda iyadoo faahfaahsan wa logu talagala hadda wuxuu leeyahay wuxuu sharxaya on kale fahriski contentka kitaabka uu ka kooban yahay الركن الرابع tiirka afaraad وهو الاجتihاad waa اجتihaadkii فنuبين معنaaه حقيiqaته waxaan cadaynaynaa macnaha uu اجتihaadka u yahay iyo xaqiiqadiis wax u yahay ومaجاaلاaتihi اlatي يمkinu إعmaaلha فيه iyo qeybaha kala duwan ee lagu howlgelin karo ونuبين man huوa الشhخص المتأhiل waxaanu kaloo cadaynaynaa qofka أهلka u ah الذي lahu أن يubاaشhiرa الاجتiهاad ay u suubato inuu marka اجتiهاadka faraha la galo بذikri شhuruuط المجتahidi anagoo sheegayna shuruuda looga bahan qofka caalimka وkayfa yصنcu muxuu samaynaya caalimka إذا تacاaرضت cindahu الأdiلة hadii adiladu ay isku dhacdo ونذkر waxaan kaloo sheegaynaa تبليغa المجتahidi الحكمa إلى man يسأله in qofka caalimka oo xukumka u gaarsiiyo qofka weydiiye وهuوa ma يسمى الإفتاء oo waxa lagu magacaabo fatwada ثuma نذkر الواaجiب عalى man lam yumkin oo lam yakun mتأhilا لنayli daraجaة الاجتihاad waxaan kaloo sheegayna waxa ku waajiba qofka aanan أhل u ahayn aanan u suuban ayaan u cuntamin inuu gaaro daraجة اجتihاad haddaanu caalim aanu ahayn muxuu samaynaya waan cadaynayna وهuوa ma يسمى التقليد oo waxa lagu magacaabo تقليد ee iska daba kac oo caalimka caalimka marka la isaga daba xirto وهكذا نرى kيف استوعبت الأركان الأربعة جميiع الأفكاar الرئيسية sidaa baan marka u aragnaa afartii tiir waxayba dhamaan ay kulansatay dhamaan afkaartii asaasiga ahayd لعilmi uصuل الفقه cilmi uصuل الفقه intuu ka koobnaaba afartaa tiir فنqسم الكتاaب على هذه الأركان الأربعة kitaabkan afartaa baan uqaybinayna ونلحق إن شhاء الله kitaabka intaba ka koobma intaa marku dhamaad kitabka ku daayay afartaa tiir wey الحكم الشharعي الأdilة rukunka saddexaad oo adila calى الأحكاam rukunka afaraad oo الاجتihاad kitaabka meeshaas ku dhamaada marka wuxuu ley intaa markuu dhamaado wanulxiqu in sha allah waxaanu haleeshisiin doona haddii ilah yihahdo biaakhirihi meesha ugu dambaysa kitaabka baaban taطbiiqiyan baab oo bimacnaa taطbiiqiya oo practical loogu talagalo markuu dhameeyo wuxuu kuleeyahay baab yar buu kutusinayaa dhowr tusaale keenaya sidii loo soo dhaaraan dhabiga ku baraya kadib wuxuu kuleeyahy adiga isku day inaad markaa gaartid nuwadixu fiihi waxaan ku cadaynaynaa baabka kayfiyaةa اstikdaami bacضi اlqawaacidi alusuuliyaةi fi اlistinbaaطi biاlamhila sida loo adeegsado bacd alqawaacid alusuuliya si bimacnaa istinbaad marka loola sameeyo iyadoo amhila markaa la raacayo waan sii wadnaa soo ma نشأة علم أصuل الفقه maanta dhan waxaan kusoo jirnay cilmi usul fiqiga dhexdiisa laga raaraadinaya daliilma loo haya daliilma hadda waxaan rabnaa cilmi usul fiqigan intuu ka yimi horta asalkiiba waxay ahayd baabkan in la hormariyo soo maha in la hormariyo kan laakiin wuxuu diidayaa waa hab macquul wuxuu diidaya adoon usuul fiqi wax la dhahaba ayan kaa dhadhacsanayn inuu kula gala meeshu ka horta waxa kan maxay yihiin ila maxa la adilada uu keeni doono ay tilmaamaysa in usuul fiqi hore u jiray haddaadan fahamsanayn usuul fiqi wuxuu yahay inay kugu adkaata maxay inaad fahamta adiladii marka baabkan keliyan ku dareyna insha allah subxaana watacaala nash-atu cilmi usuul fiqi cilmi usuul fiqiga amaamudkiisa hore iyo meesha uu ka yimid ayuu marka ka hadlaya inuu jiro kuu sheegi doona ogow kaana الصaxaabatu saxaabadu waxay ahaayeen bacda cahdi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasulka alيه sala slam markuu geeriyooday allah nabadgeli naxariis dushiisa allah yeelo ida اstanbaطuu axkaama sharciyata markay la soo dhexbaxaan axkaam sharciya litaطbiiqihaa say ugu طabaqaan axkaamta calىa waqaa'ica jadiidatin dhacdooyin cusub say ugu taطbiiqiyaan waxay ahaayeen yasduruuna kuwii ka soo fula fi istinbaaطihim nusuus lasoo dhexbaxgooda nusuusta markay lasoo dhexbaxayaan kuwii kasoo fulay ahaayeen can usuulin asalo mustaqiratin ee ku sugan fii nufuusi anfusihim nafsadooda ku sugan nusuustaasoo calimuuha ay ka ogaadeen min nusuusi shariicati shariicada nusuusteeda iyo waxay cadaysay iyo wa ruuxihaa shareecada ruuxeeda spiritkeeda wuxuu yahay iyo wa min tasarufaati الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam iyo nabiga alayه الsلatu slam falalkiisa alatii caayashuuha ay goobjooga u ahaayeen caayashuuha ay la soo noolaayeen washaahaduuha goobjoogana ay u ahaayeen wuxuu rabaa inuu ku yihahdo saxaabatu rasul lah sal alيه wasalam rasuulka markuu joogay usul fiqi iyo sheekadanba looma baahno wax alle wixii loo baahdo inaad fakertid uma baahneed aayad baa markii soo degeysa rasuulkan wuu joogaa lakin rasul axmed sal lay slm markuu meesha ka tegey ilaahay salى الlahu عalيه wasalam saxabatu rasul lah sal alيه wasalam markay rabaan ilan waqaaع cusub baa jirta usul fiqi goormaa loo bahan waxaa loo baahan yahay inda cindama tastajid umuur oo waqaaع jadيida calى الsaaxة wax cusub markay yimaadaan hadda maثalا eh, waxyaabahan maanta bunuugta oo kale tacaamulkeeda o kale waxyaaba cusub buy oo horay dadki aan aqoon mar walbaba adduunka wuu socdaa qabsi xabaariya jirto dadku waxbay soo saareen waa marka loo baahaya marka in la hayo qofka uu yaqaan cilmiga usul fiqi si uu waxaan o dhan marka dawo ugu helo marka waxay leeyihin rasulka alay sla marku rasulka alay sl mesh markuu ka baxo saxaabata rasul lah sal alيه wasalam marka ay arrin cusub ay timaado waxa ay u bandhigayeen arrintaa qawaacid horey u jirtay oo horey u xifsanaayeen oo ay ka ogaadeen kitaabka iyo sunada iyo waxyaabo kale isleeyihiin kanu nusuusta marka kama hor imanayo marka fataawida saxaabata rasul lah sal l slm ka timid fataawi iska dheh un keliya mayan hayne waxbay ku salaysan bu raba inu yihahdo hadda amhiladu naga tusin doona insha allah وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأسل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي قاarkood waxaa laga yaaba inayba cadeeyeen masaaئiشha qaarkood inay cadeeyeen asalka ay u tiirsadeen marka xukumka ay la soo baxayeen yani saxaabata rasul lah sal ل fataawidooda kuu sheegay qaarkood xataa waxa laga yaba inay yihahdaan arrintan arrintan way banaan tahay maxaa asalkaasaa cadeeyey arrintan arrintan ma banaan maxaa asalkaasaa diiday inay cadeeyaan waa kan marka ka qowli ibni cumara ibni cumar hadalkiisa oo kale liman usul fiqig ibni cumar dhegeyso marka liman samicahu yanhaa can الtamatuci biاlxaj wuxuu maqlay <clears throat> qof diiday oo leh tamatuc ma samayn kartid xajka xaji cumra intaad isku dartid ma samayn kartid arrinta iyada itibaaca linahyi cumara ruuxa isagaana markuu diiday muxuu raacayaa cumar radia allahu canhu nahyigiisa cumar bn khaaab radi allahu canhu baa diiday saa darteed marka wuxuu leeyahay idinkuna ma samayn kartaan ka qowl ibni cumar liman samcu yanha can الtamatuci biاlxaji itibaaca linahyi cumara marka muxuu yihi hadalkan waxaa iskale ibn cumar wuxuu yihi yuushaku war waay waxaa siganaya an tunzla calaykum xijaaraة min الsamاء in samada dhagxaan idinkaga soo hoobiyo idinkaga soo degto aqulu lakum waxaa idin leeyahay qaala rasuul الlah rasuulka ilaaha yihi وتقuluuna idinkuna waxaad leedihiin qaala abu bakri cmar abu bakr cmar baa yidhi ma leedihin waa kan marka fبن cmra iبن cmar hunaa meeshan dhacdadan la joogo yqul wuxuu leeyahay ina التamatuca jaaئز qofka inuu xaj iyo cumro isku daro tamatuc sameeya way banaan tahay wa hada arinka kan oo iبn cmar uu leeyahay xukm fiqhiy farciy waa xukm fiqhi oo farci ah wa huwa iبn cmar ystanidu wuxuu tiirsanayaa fي dafci الqowl bcadam الjawaaز inuu ka hortago ra'yiga leh arintan ma banaan wuxuu u tiirsanayaa ilى qaacidaةi qaacido usuuliyaةa usuul loo nisbeeyey yusarr mxa u cadaynaya qaacidada waa maxay wahuwa ana daliila daliilka oo min الsunaةi الnabawiyati ee sunada nabiga alيه sala slam ka ahaada he muqadam calى qowli الصaxaabiy in laga hormarayo qowl صaxaabi walow kaana qaa'iluhu haba ahaada qofka hadalkaa yihi axad الshaykayni labadii sheekh mid kamida abibakrin cmar radi aلlahu canhuma dlilka marka meeshaas u waxaa dhac waxay isku qabteen cumar baa wuxuu yihi ma banaana tamatuci rag baa marka waxay yihahdeen waa isku qabteenoo tamatuc ma banaan mise ma banaana xajkii markaad tagtaan tamatuci qaraan iyo ifraadka wix la dhaho marka rag baa waxay yihahdeen ma banaan maxaa cumar khadaab baa yihi ibnu cumar intay ku kacda bu wuxuu yihi war rasuulka alayh الsalatu salaam baa baneeyaan idin leeyahay idinkuna waxay leedihin cumar baa yihi marka markuu hadalka u leeyahay maxaa qalbiga isaga marka qawaacidda ma qornayn usul fiq wax la ma qornayn laakiin in usul fiqi uu jiray oo mustaqira fii anfusihim markuu leeyahay waxaa caddaynaya hab iyo habdaliishigooda caddaynaya marka wuxuu leeyahay rasul axmed sal lay slm baa yiri baa idinlah idinku maxaa leda cumar baa yiri marka wuxuu rab wuxuu qabaa qaacidada ah in hadday meesha qowl nebi meesha u yaal qowl saxaabi inaanan markaa la milicsanayn iyadoo aيad ay taal inaan suno lagu boodin iyadoo suno ay taal qowl saxaabi inaan la aadin qowl saxaabi isagoo yaal qowl taabici inaan la aadin taabic waa hakada dawaale taasuu marka ogyahay in adiladu marka ay kala hormarsantuu ogyahay marka usul fiq waagaas buu jiray buu ku leeyahay waka qowli cmar bn khطaab labi musa aلأshcariy iyo hadalkii cmar bn khطaabo oo abu musa aashcri uu ku yiri radi alahu canhuma uu yihi cindamaa walaahu الqaضاءa markuu madax ugaga dhigu yiri nihu qaali tahay cmar bn khadaab intii uu ahaa cmar bn khadaab khaliifaha u ahaa bu wuxuu abu musa alashcari bu intuu diray wuxuu yihi qaali baa tahay meel fulan baad qaali ka tahay hadalkiisa muxuu aha marka wuxuu yihi icraf اlashbaaha wاlamhaal waxaad aqoonsataa waxa isku eg ee isu dhigma waqisi اumuura bira'yi umuurtana madaxaaga ra'yigaaga ku qiyaas hadalkan maxaa laga dhadhansanaya fahuwa tasriixu waa cadayno bilcamali ku camalfal la cadaynayo bilqiyaas in lagu camalfalo wahiy masalaة usuliya wa masala usuliya wuxuu diray wuxuu diray ninka lag abu musa ashcri abu musa ashcri abcan hadii waa qaali qaaligin marku maxkamada uu joogo ama aayad heli kara ama xadiid markay dhacda loo keeno lakin mar waxaa jira aayaddii aanu ka dhex heli karin xadiidkan aanu ka dhex heli karin laakiin usuushooda meesha ay taal marka cumar bn khadaab wuxuu yihi isaga qiyaas qaada buu yihi arrimaha dhacdo shalay kusoo martay iyo mid maanta kusoo martay isku barbardhig wktiga rasulka a wtigaas saas baa dhacday saabuu ku xugmiyey tanna maadaama ay tii u eg tahay tan baa ku xugminayna sida maala culimada markay leeyihiin oo kale oo amiladu ay noo iman doontaa daragiska waa xaaraam maxaa loo xaaraantinimey daragis qaadka waa xaaraam maxaa loo xaaraantinimey maxaa yeelay rasulka ala sl xadiid uu ku yihi khamrada madax maankay dooridaa meesha marka qaacida waxaa timid ah wax kastaoo ama xadiidka naska cadayn wax kastaoo maanka dooriya waa wuxuu soo gelaya waa khamro aayad xadiidku waa wax kastoo maan dooriyaayo waa khamro khamraduna waa xaaraam saasaa loo soo dharaangeliyey maadaama khamradii iyo qaadkii iyo jaadkii la cunayey maadaama khamradii iyo daraagiskii ay isugu mid ka yihiin xagga maan doorinta marka waxaan leenahay khamradii iyo qaadkii iyo jaadkii kulli wixii meesha soo gelaya daraagiska kulli waa xaaraam kuli waa xaram marka habkaas usoo dharaandiriya marka qis اumuur icrif اashbaah wاlamhaala waqis اumuura bira'yig markuu leeyahay qiyaas bu marka tilmaamaya marka waagaab agtooda way ka jirta bu leyahy wax lagu magacaabo usul fiqi kasoo gudub oo cadi ilan usul fiqiga looma baahnayn fi casri tanziil rasuulkaa goobjoog ah marka diinka uu soo degayey lakin waxaa loo baahnaa waktiga saxaabata rasul lah sal ly sl maxaa dhacdooyin fara badan oo hore aanan u jirin baa meesha yimid kulama zamanka uu soo socdana baahida way sii daraanaysay taabiciinta marki lasoo gaar waa kasii daran waktigan oo kale waxyaaba fara badan aan hore loo hayn baa soo baxda maalin walba su-aalaha la isweydiin ma waa su-aalo ay keeneen maxay maaragtay istibdaad اumuur ee u baahan marka usul fiqi in la howlgeliyo wa fii cahdi الtaabiciina wman bacdahum nimankii taabiciinta waktigoodi dad ka dambeeyey kahurat اlxaajaةu ilى اstinbaaط baahidii loo qabay in istinbaaط lala yimaadaa badatay likasrati اxawaadiث maxaa waxaa batay dhacdooyinkii alatii nashaأat ee kasoo amaamudantay can dukuuli bilaadi shaasicaةi taxta alxukmi اlإslaamiy ee ka timid wadamo fara badan ee fog ee balbalaaran ee soo hoosgalay taxta اxukm اislaamiy waagii hore waxyaaba badan waxa la dhaqanka carabta iyo caadadooda markaa ku salaysan laakiin islaamku markuu baaho faafo oo duniyada dacladeeda uu kala gaaray oo uu gaaray china uu gaaro meel kasta uu gaaray dadku marka way bateen baahi cusub baa timid dhaqan hore oo u jira oo aljaziira acarab ka koobnaa dhaqan aan ahayn baa ma yimid yani waad aragta hadda markaan africa markaan joognay masaa'il maxduuda ayaa la isweydiin jiray su-aalana maba jirin ma nin kitaab akriso iska baxaa la ogaaba su-aal weligii lama maqli jirin laakiin marka meeshan su-aaluhu aad bay u bateen maxaa keenaya maxaa waxaa soo bax waqaa'ic fara badan hore aanan loo oqoon marka waxyaabaha keenaya in usul fiqiga marka u daruur u yahay fatakasasa fi lfutya jawaabta iyo fatwada waxaa ku barto ku takhasusay kaiiru min الtaabiciin dad fara badan oo taabiciinta kamida faاxtaajuu waxay u baahdeen marka ilى an yasiruu fi istinbaaطihim calى qawaacida muxadada inay ku dul socdaan marka ay wax la soo dhexbaxayaan qawaacid la yaqaan ومناهج معروفة iyo مناهج la يقاan وأصuل واaضحة iyo uصuل cadcad وكاna لبعضهم في ذلika كلام واaضح قاarkood hadل cadooda arinkaa uu ka yiri في أثناء كلامهم في علم الفقه marka علم فقه ay ka hadlayeen marka marka wuxuu taarikh dib buu noo celiyay sheekh جزاه الله خيرا wuxuu ka hadlay casr التaaبعيin wuu soo gudbay wuxuu ka hadlay casr التaaبعين casr الصحاaبة ka hadlay haddana casr التaaبعين bu ka hadlay haddana wuxuu rabaa marka su-aasha imanaysaa waxay tahay waayahay wuxuuna soo yihi mustaqira fi anfusihim nafsadooday ku jirtay lakiin wax qoran oo meel gaara fan gaara oo la daraasiysaan hadda u daraaseynayna ma ahayn marka su-aasha waxay tahay goorma cilmi usuuli fiqi inta keligii lasoo jardiyey lasoo rufay oo laga soo dhex bixiya nusuustii meel gaara inta la dhigo la yihi cilmiga waa fani usuuli fiqi sida musطalaxa gaar loogu daraasiyey tafsiir gaar loogu daraasiyey naxwa gaar loogu daraasiyey sarfigii wa kagayrihi min alculuum goormu marka noqdo hadduu marka cadaynaya غayra أna cilma usul cilma اlusul lam yatamayiz can gayrihi ila cindama jamaca masaa'ilahu alimam الshaafiعي radi allahu canhu lakin cilmi usulka kama soocmin culumta kale ilaa markii alimam الshaafiعي uu masaaishiisa isku geeyo marka fadligoo dhan bacda cawn الlah وtawfiiqihi yuu u noqonaya alimam الshaafiعي baa masaaishiisa o dhan soo jamciye bu ku le radi allahu canhu sanadkee sanad miatayn وarbaca hijriya laba boqol iyo afar waa bidaayaة الqarn الثالث الhijri usul fiqiga marka qarn الثالث الhijri marki la gaaray bilowgiisa wey wuu jamciyey fi kitaabi lahu samaahu الrisaalة kitaabka ku magacaaba الrisaalة intaasoo luqa kitaabka uu ku qoran yahay english francis intaasoo luqa lagu qoray waana kitaab qayima oo sheeka yani aad leedahay nin kastoo maanta xataa gabaal ka qoray uu macquul maha inuu meeshii marka uu soo gaarsiiye masaaisha usul fiqiga keligood intuu soo xushay meel gaara marka isugu keenay أfradha lilkalaami fi usul الاstinbaaطi min alkitaabi والsunaةi واlإجmaع والqiyaas wuxuu u gaar yeelay ususha nusuusta loogala soo dhexbaxayo quraanka iyo xadiidka iyo ijmaca iyo qiyaaska وتakalama wuxuu ka hadlay imam الshaafiعي fi الnasikh والmansuq aayadda wax nasakday iyo naska wax nasakay iyo midka la nasakay والkhaasi والcaam kan gaarka u dhacay iyo kan sida guud u dhacay وma yakunu xujaة min الأxaadiiثi وma laa yakun أxaadiiثa xujada noqon karta iyo midaan noqon karin فجمع في risaalatihi risaaladiis wuxuu isugu geeyey أشhتاaت hada العilم cilmigan wixiisa kala tagsan oo dhan oo mima kana الcuلamaaءu yatadaawaluunahu qabla oo culimada isaga ka horeysay ay isla dhex mari jireen oo dhexdooda ooli jiray culumtaas marka shataad hebelna masalo yaqaan hebel hadda iبن cmar oo kale waxaan ka faaideysanay الsuna mqadama maada calى qowli الصحaabiي waxaan ka faaideysanay cmar بن khطاab oo kale alkhiyaas wixii oo dhan ba imam shaafiعي intuu isku keena meel dhigay waana researchka loo bahay inuu fruitful noqdo ay researchka la sameynayo baxsi cilmi kasta marka la sameynayo masa waxyaaba kala daadsanaa kala qumnaa aan isku hagaagsaneyn markaas soo wada jardidid oo meel a soo wada dhigtay wax umadda ufaa'iideyna waan hawsha uu imaam shaafici u bilaabay wa ahbatahu fii risaalatih markaasuu dhammaantood wuxuu ku sugay risaalada yar waa kitaab yaro bacda an naqadahu naqd اlbasiir marka uu kala saar qofka wax arko kale bilxaqi min albaal naqdiga waxaa lagu magacaabaa qofka saraafka ah marka wax kala saar saaray wixii xun wixii kala saaray naqdiga waa ka markuu imaam shaafiعي uu critic ku sameeyey oo kala baarbaaray oo miisaamay naqd albasiiri biاlxaqi minhu min albaطil oo qofka xaqa arkaya iyo baatilka su u kala saari kal u kala saaray wa ahbata fii risaalatihi wuxuu kaloo ku sugay intaa keliya kuma gaabsan waagaabuu dooda bilaabay sheekha soo ma aragtid munaaqashatahu liarbaabi اlitijaahaati اlmukhtalifa inuu dood uu la furayo uu la gelayo ragga bimacnaa watay itijaahaad kale mkhtalifa arintaa markaa ka duwan yani maala kitaabkaas isagoo mabuuca qaahirwata lagu damciyey oo maktabat ciisa al hoos sheek uu ku baraarujinay kutub kale iyadoo dhowr kutubna waa lala daabac waana muhiim qofka inuu dul istaago luqo fara badan luqooyin kala duwan bay ku qoran tahay fadabda hada اcilmi cilmiga kan buu sugay imaam shaafiعي waصanaca lahu wuxuu u sameeyey haykalan qalfoof buu u sameeyey xada fiihi uu ku dayday man bacdahu dadka isaga ka dambeeye xadwahu wadadiisa uu ku raca qalfoof weyn oo jumjuum weyn oo qof kastoo yimaado oo meel un ka gala buu sameeyey lakiin qalfoofta asaasiga ah ee cilmigan skeletonka weyn cilmigan uu soo dhexgelay isagaa sameeyey marka nin kastoo yimid wuxuun buuxiyaa un keliya waa meel foodari meel yaal oo un maanta dhan xashfi marka lagu gurayo fakahurat اmualafaat اusuliyatu bacda marka alaafaadka usuuliga o dhan isaga gadaashi way badata marka waxarara aimatu alusuliyiina masaa'ilah aimatu usuliyiintana waxay aad iyo aad taxriir ugu sameeyeen u kala saar saareen oo u kala cadeen masaaishiisii wanamaa cilmu اusuuli cilmu usuulkina waa u ziyaaday waasbaxa اlijtihaadu wاlistinbaaطu min aladilati muyasara ijtihaadkii iyo kala soo dhexbixii adilada laga soo dhexbaxeen wax sahlan bay noqotay لأن الأحكاaم أصبحت محصورة مa أحكاaمta la raadinay mid kooban bay noqotay والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة adiladuna saasoo kale waxay noqotay mid kooban oo la yaqaan وطرق الاستنباط أصبحت واaضحة منضبطة hababka نصuusta loola soo dhexbaxen waxay noqotay mid cadoo kooban وأمكنa معرفة الاجتihاaد الزاaئف waxaa suurtooda marka in la aqoonsado اجتihاadka beenta ah wa تmyiiزhu min الاجتihاad الصحيiح iyo ka soocitaankiiso kan صaحيixa laga sooco لأن الزائفة lakan beenta ah oo forjariga ah اعtamada عalى adilaة زائفة wuxuu dul uu cuskaday adilo markaa iska zaaئف aan xoog badnayn qad darasa العuلamاء زayفha culimaduna markaa ay daraaseeyeen beenteeda وxadaduu marka waxay xadideen مواaضع الزلل فيiha meelaha sibirxashadu ay ka timid أو اsتkdamat فيihi أو اsتkdimat فيihi dalاaلaaت dilاaلaaت dalاaلaaت dulاaلaaت inta way banaan tahay dilاaلaaت زائفة غayru مستقيمة adilooyin beena oo aanan sugnayn in la adeegsado أو قاama باsتنbاطihi amaba kala soo dhexbixiisaay uu ku qumay شhخص ruux ruuxaasoo غayru مؤهلin aanan u qalmin فانxaraفa markaa uu weecday فahمhu فahمkiisa can الطريiqi wadadii asawiya ay toosnayd intoo dhan way cadeeyeen wey فرحم الله الإمام الشhاaفiعية رحمة واaسعة allah u نaxariiso الإمام الشhاaفiعي رحمad aad aad u balaaran وأسكنه فسيحa جaناaته allahna dejiyo janadiisa waaسعة تنبيه baraarujin bu inta mark ka hadla baraarujintan aad bay u badanta mar bu soo celceliya sheekan wuxuu kugu baraarujinaya maadaama طaalib cilmi aad tahay kitaabkana tacliim loogu talagalay baab walba markuu ka baxo maraajic bu kusiina references faahfaahin ma u baahan tahay inaad si wanaagsan ugaga bogatid u noqo buu ku leeyahay kitaabka iyo kitaabka litawasuci saaad ugu fogaatid fii mabxaثi nashأati cilmi usuuli الfiqhi cutubka la xiriira bilowga iyo meesha taariikhda uu cilmi usuul fiqiga uu soo maray yuraajac waxaa loo laabtaa muqadamatu ibn khulduun waxaa la muraajaceya kitaabka muraajace wey raajic waa meesha laga dhihi laha ففي awaakhiriha مqadamada iبن khaldun akhirkeeda waxaa ku yaal fasl muhim baab aad aad muhiim u ah fasl muhiima oo kaga hadlaya can taarikhi cilmi usul الفiqh وتطawurihi وmadaarisihi والkutub الرaئisiyaةi الmuألafati fiiha fiihi oo uu kaga hadlayo taarikhda cilm الفiqi uu leeyahay meelaha iyo taطawurka uu soo maray iyo madaaristiisa iyo kutubtiisa raisiga wixii lamida aad bayna u wanaagsan tahay xisada dambe intaan laysku imanin muqadimada maadaama meesha idinta qof walba inuu indhaha intuu kusoo dhufto calaqal fikrad uu ka qaato maxaa haddaa laysbaraa albaxth alcilmi calaqal inaad kitaabka lagu sheegay u noqotid haddaad heli kartid laba kutub oo kamida haddii qof uu noo keeno u yihahdo laba kutub buu sheegay qofna u yihahdo madrasa fulaniya jirtay qofna u yihahdo kitaab fulani baa jiray oo xoogaa yar intaan darsiga la bilaabo five minutes ugu hore isweydiino aad bay marka u wanaagsanaan lahayd waxaa alaqal malakaas waxaa baranaysaa habka wax loo baaro xukmu tacalumi cilmi usuul fiq intaa markaan soo fahmay kadib xukumkiisu muxuu yahay dadkeenaan meesha fadhiya maanta maku waajibaa inaan barano inaan baran mawaajib bay nagu tahay waa kan marka tacalumu cilmi usuuli اfiqhi barashada cilmi usuul fiqhi la baranayo kaأglab اculuumi الصaxiixati الnaafica sida culumta kale ee صaxiixaasay u badan yihiin naafica الsharciya wagayr الsharciya ee tan sharciga midaan sharciga ahaynba waajibu calى اkifaaya waa waajib kifaa'i ah oo ah haddii dad yaqaan naga helo fankii aad i aad usugi kara inta kale marka waajibku maaha oo bimacnaa cayni maaha sida salaada sida waxay ku burtay wixii kaleba ay ku burin ee cayni ay kuu tahay cilmigan marka waa cilmi aaliya marka dadka o dhan inay yaqaanaan waajib kuma wada aho lakin waa kifaa'iyo ilaa hadday waajib ahaan lahayd waxaa dhici lahayd haddii aan qofkan baran ba inuu la yihaahdo ahlunaar way qofkaas ciqaabu galaya lakin waajib maha baa lyihi وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقاع إلا به maxaa yeelay cilmi usuul fiqigi wuxuu waajib u ahaa waajib kifaai wuxuu u noqdo wey maxaa yeelay laa yataأtىa ma ay suurtoobayso fahmu nusuusi الsharci in la fahmo nusuusta sharciga ah liأjli اlcamali biha si loogu camal falo waاstinbaaط اaxkaami lilwaqaaci lala soo dhex baxo axkaamtii oo lagu duldejiyo dhacdo walbaba ila bihi in isaga la yaqaan mooyaane wax kastaa kaaga xin waa furihi inaad tiraahid nafka kan waa sida arintan arintan udhigantaa tan tan baa looga qiyaas qaadanaya ma suurtoobaysa ilaa inaad taqaanin mooyaan id low turika hadii id cila w id low turika hadii laga tago tacalumuhu cilmiga barashadiisa hadii laga tago latakhabط الnaasu fi fahmi اlkitaabi والsuna dadku waxa ay iska takhabud baa ku dhici lahaa yani gebgeb baa ku dhici lahayd si ay u fahmaan alkitaab والsuna qof wad meel bu iska garaaci lahaa wey sida takhabdigan waa qofka matalan junuunka qaboo kale caadiga aan ahayn maro meel garaaco alkulista isaga dhan fish ah ayaa waxa lagu takhabud sameeya marka khabdi baa dhici lahaa waana sida hadda jirto o kale wax kastaba in nin walba meel uu u jiito waxaa keenaya usuushii baa maqan ee wax lagu dul dhisi lahaa aslanba latakhabط الناas في fhm الkitaab والsuna وkana cilmhm bihima عalى غayri hudaa waxaynu noqon lahaa cilmiga ay u leeyihiin kitaab الsuna midaanan wado saxa ku taagnin camiluu bihi عalى khilaafi الwجه الصaحيiح الmadlوb waxaaba laga yaba inay uga camal falaan hab khilaafsan weji habkii صaxiixa marka la isaga doonayay shay waajiba inaad suno ka dhigtid shay suna inaad waajib ka dhigtid wy وإنما lm ykun waaجiبا cayniya marka hadda wuxuu ku cadeeyey waajib kifaa'i muxuu u noqday waa sidaa waajib cayni muxuu u noqon waaye marka cayni qof kasta maxaa sidiisa daatadiisa looga dooni waayo وإنما lm ykun waajiبا cayniya muxuu u noqon waaye لأnnahu maxaa yeelay laysa kul fardi min الmuslimiina bxaajaة ilayh qof kasta muslimiinta uma baahna bal yaxtaaju ilayh waxaa u baahan ululcilmi dadka cilmiga u saaxiibka cilmiga culimada iyo ardada cilmiga baranaysa iyo ulfiqi dadka fiqiga u saaxiibka u baahan والذيina naصbuu أنfusahum lilfatwى ama ama kuwa isu taagay inay fatwoodaan aw nusibuu amaba loo taagay lilqضاءi والxukmi bayna الnaasi dadka inay kala xukmiyaan oo kala oo qaali inuu qofka u noqdo xasba shariicati الlah isagoo shareicada ilahay ku xukminayo nin kastoo muftiyan cilmigan uu u baahan yahay waana looga baahan waa cayni buu ku yahay qaali walba ee maxkamad fadhiisanin cayni buu ku yahay فإdا قاama bه maن ykفي hadii arinkaa uu ku qumo oo uu guto qof markaa ku filan faإna saaئر الناasi dadka intooda soo haray yumkinهm الاsتiغناء عan diraasatihi waxa u suurtoobaysa inay ka deeqtoomaan inay bartaan وmaن tacalamahu وmaن tacalamahu miman lam yجib عalayhi fahuwa في xaqi وmaن tacalamahu ruuxii barta oo miman duul kamidoo lam yجib عalayhi aanu ku waajibin fahuwa في xaqi ruuxa isaga xaqi wuxuu ku yahay mustaxab arin wanaagsan وxasn waana arin aad aad wanaagsan yuhaabu عalayhi waa laga abaalmarinaya in xasuna niyathu fiih hadday niyadiis ku wanaagsanaato qofka aan waaجiب ku hayn lakin haddaa intaad baratid niyadaadu ay tahay bal diinkan ilahay uu khidmee maalin un wax kaga soo dhaco wax kastoo meesha inta saacada fadhin ajirkeeda ilahi subحanaه وataعalى wuu qorayaa ilahayna hanaga aqbalo wilaahuna bilahi towفiq